gelin baan eh, hormarinaynaa muqadimo yar hordhac ku saabsan marka koowaad waajibulbayaan waa farac ka mid ah waajibka weyne la yaqaane waajibu اlamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar loo yaqaan ayuu ka tirsan yahay xukumka uu kaa qaato unbuuna qaadanaya waxaadna ogtihiin ka dalabo ahaan in waajibu اlamri bilmacruuf wannahyi can اlmunkar uu axkaamtiisu asalka ah axkaamtiisa badan ay u asal u tahay inuu fardu kifaayo yahay oo muslimiinta qaybo ka mid ah hadday u istaagaan ama xilkaasi ay gutaan inteenna kale uu ka dhacahayo haadaa wa alaslu fiihi laakiin xaalada khaas ah ayuu al amru bilmacruuf wanaagga in laysfariyo samaha xumaha layska reebo xaalada gooni ah ayay farducayn uu noqdaa ama isu bedelaa xaaladaha waxaa ka mid a in shaygii munkarka ahaa adugunbaa og cid kaloo ogmaba jirtaba dadka intiisa kale kama warqabaan uma dhunduleelaan lama socdaan ama aqoonteediiba ma laha maadaama marka waajibkaasi la dayacay ama munkarkaa lagu dhacay ama xaqaa laga tegay keliga aad og tahay fardu cayn buu kugu noqon sida salaadoo kale ah inaad markaa caddayso wuxuu kaloo fardu cayn noqdaa alamr bilmacruuf wannahyi can ilmunkar markaad keligaa awooddo takyiirkiisa in la bedelo bisulta aw qudra amiir baa tahay nin muxtasiba aad tahay oo mutatawica waxaa tahay qaadi loo magacaabay mufti hawshan loo magacaabay daaci hawshan muxuu ahay mas-uul looga dhigay matalan haddaad xagga sultada iyo awoodda milatary keligaa unaad awooddo munkarkan inaad baddasho keligaabuu farducayn kugu noqonaya haddii laguu magacaabay xil ahaan dowlad kugu dhiibtayna farducayn buu kugu noqon ninka oo keligaa hadduu noqdo ama kara inuu bedelo keligaa haddaad noqoto ama xilba ku qaaday oo mushaar ku qaatay iyo mas-uuliyad saa ku qaaday waajibkii kifaayiga ahaa marxaladaa wuu ka guurayaa wuxuu isu beddelayaa inuu farducayn noqdo xaaladahaas waa xaaladaha ay culummadu eh, isku raaceen xaalada khilaafi a ah waa jiraan qaybta ku saabsan eh, kitmaanka asaguna asalkiisu waxaan odhanaynaa asalku waxaa weeye shay xaqa inaan la qarinin qarintuna ay xaaraan tahay ama aan laga waweecanin eh, caddayntiisi baa asala oo waa xaaraan laakiin hadday culummadu badan yihiin ama beledku ay ducaad fara badan iyo mafaati badan joogaan xaaladaha inay isbedelaan baa laga yaabaa oo su-aal diinadoo lagu weydiiyey marna fardu cayn bay noqon inaad ka jawaabto marna inaad ka jawaabto waa fardu kifaayo marna waa xaaraanba mar waa sunno marna waa mubaax axkaamtaas ayay yeelanaysaa khulaasadeedu beledka ee su-aalaha lagugu weydiin ama ay masaa'ilku ka dhacahayaan hadday culimo badan ku nool yihiin kuwaasoo ku filan inay waajibka caddeeyaan wax adiga kugu kallifahayo inaad soo taagto ood ee ushagalka kala baxdo ma uu jiro marka caddaynta markaasoo kale fardu kifaaya ay noqonaysa fardu kifaaya oo kale ay noqonaysa nin walbo hawshaa gudbiya ayaa uu istaagay waajibkii waa naga dhacahaya haddii adiga laguu soo doorto inaad ku fiican tahay laakiin nin walba uu caddayn karo laakiin adugu aad ku fiican tahayna mustaxab bay noqonaysaan hawshaa u istaagto haddii su-aasha lagu weydiinayo ay fidna taa ka weyn ka dhalanayso jawaab baad ka bixinaysaa fidno ka weyn baa ka dhalan caamaygii su-aasha ku weydiiyey qaabka lagu rabaa inuu uga faa'idaysta wadaadda iska masaakiinaho haflatu saalixiin qabo badan baa jira oo su-aasha loo bedelo oo qaabo badan loogu keeno si say doonaan caamadu ama qolyaha ahlulxiyalku ay uga faa'idaystaan sheekhulislaam ibnu teymiya ayaa su-aal waaxid ah toddoba weji loogu keenay kolba waa loo soo bedelaa waa lasoo nashnaashaa qayb baa laga gooyaa ayadoo la laqi karaa loo keena sheekhu waa caqli badnaa waa gartaa waa tii aad shalay ii keenteen waa celinay haddana maalmo kadib baa lasoo nashnaashay wadaadaa loo dhiibay xoogow shilimaa la siiyey niman dimiyuun ahlu kitaaba yahuudiya nasaara hawsha watay haddana waa lagu soo ceshay toddoba goor buu qabtay laakiin wadaadka asaga ka aqoon yar ama ka caqli yar waa uun la marin lahaa marka haddaad caalimkii ama ninkii futwoonaya muftiga ahaa fatwaduu bixinaya si khaldan looga faa'iidaysanayo xaggana uu garanayo hawsha ayada uu la socdo ama eh, xeeladkaaba la abuurahaya ama fidno ka weynba ay ka dhalanayso su-aasha noocaasa inaad ka jawaabto xaaraan bay noqonaysa xaaraan bay noqonaysa marna waa mubaax marna mubaax bay noqonaysaa oo waxaa weeye eh, masaa'ilka dhici doona masaa'ilka dhici doona ee mustaqbalka inay dhacaan laga yaabo een shibi mustaxiilka ahayn mustaxiil aan ahayn in laga jabo way bannaan tahay waxyaabaha wakhti dhumiska ah ee aan dhacaynin ama ay naadirkaba tahay sida nin faqiiha la weydiiyo shaafico lagu yidhi haddii nin muslim ah maroodii xagga dambe laga geliyo oo afka uu ka dhaco maxaa ku waajibahay dee maroodii haddii xagga dambe lagaa gesho ood afka ka dhacdo wax dhici kara ma aha faqiih wuxuu yidhi haddii lugaluga loo geliyo intii lagu qabto addimahaadii dabadiisi lagu aadiyo jimaac baad samaysay qabiis baa kugu waajibay haddii laakiin madax madax laguu gasho waxba kama laasimin bood ood meeshaa ku baktin adugu almuhim su-aalaha noocaasoo kale ah ee shibu mustaxiilaadka ah in laga jawaabo ma bannaano ama waa karaahiyo axkaam badan ayay markaasi uu waajib ku leeyahy laakiin waxaa asal u ah in xaqa in la caddeeya ay waajib tahay waxaynu u gudbaynaa marka waajib ulbayaan wa khatarulkitmaan adilada ku timid wax yaroo ka mida ah, baynu tilmaamaynaa in sha allahu tacaala aayaddii caankeeda taqaanaan waida akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaab latubayinunahu linnaas walaa taktumuunah aayaddii suuratu lbaqara ku timid ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaas fi اlkitaab ulaa'ika yalcanhum اllah wayalcanhum اllaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atubu calayhim wa ana atawaab اraxiim idan aayaddaasaa asal u ah waajib اlbayaan wa khaطru lkitmaan labada aayadood baa qur-aanka asalu aayado badan waa jiraan aayadda hore culummada u dhundeleela ee asraarta qur ama wakhti ku baxsho waxay leeyihiin marba haddaad siyaaqa qur-aanka ku arto uutul kitaab waa caybeyn iyo cambaarayn iyo dhalaacayn weeye ahlu kitaabka wax laga sheegahayaa khalad ay galeen xumaanay ku dhaceen aafo ay sameeyeen baa muslimiinta looga digayaa marka waa inay dhegtu ku taagnaato idan ballankii laga qaado inay diinta caddeeyaan oy xaqa saafsaafaan ahaa ayay been ka sheegeenoo waa qarsheen ama waa astureen amaa aayaddan dambe ayadu waa aayad culus alimaam abu hurayra radi allahu tacaala canhu wuxuu odhan jiray aayadda ii diiday inaan xadiid qariyo waa aayad aaya fii suurati lbaqara buu odhan jiray kuwa qarinaya ina aladiina yaktubuuna maa anzalna culummada muslimiintu badankood ee tafsiirka ka hadla waxay soo guurshaan aayaddan inay ku saabsan tahay culamaau ahlilkitaab yuhuudda iyo nasaarada oo xaqi qarshay oo sifaadkii nabigeenna qariyey oo xaqaa'iqdii diineed qariyo asturay saan shacabku iyo aadamuhu aysan u rumaynin suubanaha ayay aayadda ku saabsan tahay marka alladiina ismigaa mawsuulee ku jira waxay leeyihiin cahdi buu khuseeyaa iyo dad khaasa oo culamaau kitaab ah buu khuseeyaa laakiin sida raajixa waa lilistiqraaq nin walboo laga helo sifatu lkitmaan fii waajib albayaan laga helo ayay aayaddu taabanaysaa waxa la qarinaya ilaahay wuu sheegay subxaanahu wa tacaala laakiin dadka laga qarinaya lama tilmaamin maxaa loo gooyey wadaaduhu leeyihiin tacmiim inuu aayaddu faa'iidaysiyo muxuu ahay shay bahsan ay keento aayaddu maa anzalnaa min albayinaati waalhudaa baa layidhi waxaanu soo dejinnay oo aayadaa ama waxyaaba cadcadoo xaqa oo waadixaada ama cilmi hawn iyo diin ah dadka qarinaya yaa laga qarinaya muslimiintoo dhan aadamo kastoo u baahan marbaa mafcuulka waxaa loo geeyaa ama faacilka loo geya oo faacilka meeshiisa loo qotanshaa inuu faa'ideeyo cumuum nin walbaba uu soo galo ama caalim ka qari xaqa ama nin miskiinoo xerowa ka qari ama mas-uuliya nin imaama amiira ka qari ama gabadh muslimada haweenay ka qari axad kastoo aadama ah oo shayga hanuunka u baahan oo bayanadaa doonaya oo u ooman ood ka qarisa ayaa meesha soo galaya ee linnaas laamta ku jirta waa tacliil baa la yidhi oo bimacnaa bayanaadkan iyo hanuunkan iyo diintan dadkaa loo soo dejiyey dan kaloo loo keenay ma ay jirto idan xaqa dadkii loo soo dejiyey in laga qariyo waa dulmi iyo xadgudub weeye ulaa'ika kuwa wax qariya yalcanuhum ullah allaa lacnada lacnadahum ullah allaa lacnada lacnada ilaahayna wa atartu min raxmat illaahi maca dullin wa gadab bay wadaaduhu yidhaahdaan naxariista ilaahu lagaa fogeeyo oo lagu diido weliba adoo lagu dullaysanaya xaggana lagu cadhaysan yahay wayalcanuhum allaacinuun allaacinuun waxay culimada leeyihiin cumuumka ku jiraayo ma aha cumuum maqsuudihee dadka garanaya inaad xaqa qarisay ama aad diinta meel kaga dhacday ama aad xadgudub la timid buu khuseeya dadkaasaa ku lacnada oo ku habaari wadaad xuno wuxuu ahaa diintiisa iibsaday midaan runta sheegin mid ummadda gabawaruu ahaa ummadda lugooya faylasha gooya kuwaasaa ku habaaraya kitmaanku markaynu ka soo laabanno qadiyadaas kitmaanku waxaynu leenahay waa in la qariyo shay ay ummaddu u baahnayd qaabka loo qariyo xaqibaa kutubtii qoraysay baa laga goynaya waraaqaa la goynaya waa la tirtirahaya aayaddii baa la masaxahaya maraajicdii qoraysay iyo masaadirtu xaqu ku yaalay baa la itlaafin oo la dili oo la baabi'ay sida kutub badan loo gubay ama biyo loogu riday waxaa xaqa lagu qarin karaa in lala dagaalamo ummadda bariddeedii iyo tadriiska la yareeyo macaahidii la caulo maraakistii la catulo masaajidii la camiri waayo qaabo badan baa xaqa loo qariya ama maraajicdiisi baa lala dagaalamaa ama kutubtiibabaa la gubaa wadaadka caddaynayay baa la dilayaa ama la xidhayaa masjidka uu ka baxahayay baa la xidhahayaa madaaristii lagu daraasanayay cilmi uu ka intishaaraya baa lala dagaalamayaa tacliimkii iyo tadriiskii iyo bayaankii jamiica wasaa'il bayaan wa tacliim ama jamiic wasaa'il xaq oo dhan baa markaasi weer lagu qaadaya waana dhacdaa hawshaasi way samayn jireen maxaa yeelay lafdiga in la qariyo iyo in macnaha la qariyo culummada muslimiintu waa isku mid bay leeyihiin alfaadii axaadiidta iyo aayadihii hadaad la dagaalanto waxaa la mid ah inaad macno khaldan ku fasirto aayadooda meesheeda taalla xadiidkoo kitaabkiisa ku qoran naqligii salafiga ah oo meesha ku qoran haddaad macno khaldan iyo tarjamaad khaldan ka bixiso waxaad ka mid tahay qolyaha xaqa qarinaya waajibay ayaad soo gelaysaa si kastaba noqotee ilaahay kuwaasi waa lacnadaa in nin walboo xaqa garan hayana waa lacnadaa lacnaduna muslimiinta lacnadoodu waa inay ku habaaraan dadka khalaa'iqdiiyo bini aadamku lacnadooda ilaahay inuu ku cadaabay alla weydiis allaha cadaabo ninka allaha dulleeyo meel allaha geeyo toodu waa habaar amaa ta ilaahay subxaanah wa tacaala waa fal toosoo lagugu samaynayo naxariistina waa lagaa fogayn ilaahayna waa ku dullayn aakharna waa ku cadhoonaya aaaarta lacnada adduunka inay muuqatana waa suuragal oo wadaadkii oo aafoobay oo kharibmay oo dabayshida aad aragto isagoon meel laba gaadhin oon aakharaba la gaadhin ama aharku aakharu muuqanaya ciyaadan billah ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu naga eh, badbaadiyo eh, khatarta ayada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala lacnadaa dadkii ka badbaaday ila aladiina taabu wa aslaxuu wa bayanuu buur shardu tawba hunaa waa maxay waa inaad islaaxu maa afsatahu wixii aad fasahaadisay eed kharibtay kitaabkii aad gubtay waa inaad dib u soo iibiso ummaddana u qaybiso waxaan xusuustaa soomaaliya wadaad joogi jiroo sheeh axmed buluuq la odhan jiray iyo waagii sideetamaadka ay dacwadan salafiga soo baxday ama ay dardar yeelatay ayuu kitaabka buluuqulmaraamka ah ayuu gubay ilaa xadiidu taxriikii sabaaba iyo qunuudkii hawihiisi iyo axaadii xadiidkii daciifka ah iyo xalqada iyo garaangir in la wareejiyey marka darsiga la akhrinhayo iyo hawlaa ku jira markaa shaaficiyadu ay qoonsadeen kitaabka marka waxaa la mooday kitaab wahaabiyo buluqulmaraam kitaab wahaabiyu sheekhu mooday toddoba kitaabbu intuu soo qaado oo god ku rida buluqulmaraam uu ku gubay wadaadkii sheekh axmeda waa dambe ayuu wax fahmay reer baydhabu ahaa baydhabu waagi dambe ku dhintay sheekh raxmat tacaala caleyh waagi dambe markuu wax fahmay wuxuu go-aan qaatay intuu nool yahay buluuqulmaraam inuu daraaseeyo uu soo bilaabaa wuu dhammeeya isaguon lixdan goor ku dhow dhammeeyey ayay tii allah ku timid kafaara waxaan ka dhigan buuhi kitaabka aan la dagaalamay buluqulmaraamkaha waa in bay boko lagu faafiyo weeye ilaa koonfuranta soomaaliya uu gaadho waagii dambe magac baa looga dhigay shee axmed buluuq baa la odhan jiray maadaama lixdan goor u akhriyey haddee kitaabka waa dhintay shibi wuxuu ku noqday isagoo dhan buu xifdiyey sidii faatixadii waagii dambe u qabtay khayr allah si ila aladiina e, taabuu waaslaxuu wabayanuu aslaxuu wabayanuu ma cadfu tafsiir baa mise waa kala duwan yihiin muran badan baa ku jira gebagabadu wixii aada la dagaalantay eed qarisay ama aad lugoysay waa inaad hawshaasi la timaado culummada aayaddan fasirtay iyo fuqahaduba waxay isku raacsan yihiin inaan lagaa yeelaynin xaqi aad la dagaalantay hoos baan uga toobadkeenhaya xaq baad la dagaalantay hawshiiba aad ka toobad keentay bimacnaa way kula xumaatay idan towbaddii saan soomaali ii maqal ama xeerta masaajida jooga aysan igu wiirsanin aniga rabbigayba isog hoostaan rabbi kala xisaabtamahaya lagaa dhagaysan maayo waa inaad manaabirta iyo idaacadaha iyo jaraa'idka ku qorto asiru bisiri waalcalaaniyatu bilcalaaniya ummad baad aafaysay ood balaayo u sheegtay ood xumaan ka dhaadhicisay hadhowna ashuunka adin baa noqon hayaa haddee cadaalad ma aha garsoorku wuxuu keenayaa wixii aad la dagaalanteed baabi'isay inaad si badrheedh ah aada oga toobad keento madaxweyneyaal baad arkaysaa ummadda idaacada kala hadla iyo jaraa'id oo labaatan milyan dhawahoodii wasakhaynaya hadhow waxaa lagu odhanhayaa markuu dhimanhaya salaadduu tukanhaya boqor hebel ama ah madaxweynuhu toobad keenayo shanta waqti asagoon ka tegaynin bay tii alla ku timid haddee taa toobadkeen ma aha ummadduu aafeeyey ee uu la dagaalamay ee uu shuuciyada iyo shirkiga uu ka dhaadhiciyey ee dhigaheedu waxaa qaadeen waa inuu hawshaa ka daba tago qasab ma aha laakiin nin walba asaguu aafeeyey inuu diinta ku soo celiyo nin walba asaga ku aafoobay ama bakhtigiisi qaatay inuu diinta ku soo celiyo asagu waajib kuma waxaa laakiin waajib ku ah inta karaankiisa ah hawshaa inuu caddeeyo uu ka dhawaaqo oo yidhahdo waxaasaa idinka dhaadhacshay beentaa iska ilaaliya warka cararaay waa inuu yidhaahdo laakiin ninka asagu diinta ka saara ama sab u noqday inuu ku soo cesho hawsha asagu ma awoodo ilahay baa subxaanahu wa tacaala hidaayatu tawfiiq iska leh aayaddan ee abu hurre wuxuu ka odhan jiray lowlaa aayatun fii suurati albaqara maa xadadtukum bixadiidin abada aayaddan buu akhriyi jiray wuxuu hi haddaan aayadda aysan jiri lahayn xadiid ba idama sheegay xadiidkan idiin sheeg waa igu qabsanaysaan waa dagaalamaysaan abu hureyre axaadiis buu badiyey baad leedihiin dhibkiinaba waan kala nasan lahayne aayad baa fadhiga ii diiday buuhi oo waa maxay ina lan yaktumuna maa anzalna min albayinaati walhuda aayadda ilaa akhirlaay wuxuu walaakina allaha almawcid laakiin idinkuiyo anigu ilaahay agtiisaan ku xisaabtanaynaa buuhi aayaddana fadhigay ii diiday idinkuuna dhurbaaxay dhankalaasiyo hadal qallafsan waad ka dhammaan la-dihiin ayaduna baxoo wax sheeg bay leedahay idinkuna waa ay hujuumaysaan laakiin labadeennuba alla horti baynu ku xisaabtami doonaa dad yar buu la hadlayaa saxaabadii ma aha badankood taabiciintii khayrka badnaa maaha dadu dhibi jiray baa odhan waxbuu badiyey cumar baa jooga abubakar baa jooga kanaa jooga axaadiista asagu uu dilaandilinhay sidii faatixadii uu akhrinhayo uusan gafaynin nimankii ka hor islaamay ee labaatan sano iyo toban sano iyo dhowr iyo toban sano islaamka ahaa ayaaba halkan joogee asagu maxaa waxan xagee ka saddex sano oo islaam aha ama wax yar oo bilaa la raacsho ninka u badiyey baa afar sano gaadhsiiyey saxaabigii intaaba muslimka ahaa see oga axaadiis batay oga cilmi batay bay leeyihiin raggii ka horreeyey way ku dhibeen dad badan baa ku dhibay wuxuu ihi marka aayadda baan ku dhaqmahayaa idinka warkiinnu allaan la hortegaya qadiyadaasi xadiidkiisi kale ayaa riixi jiray man su'ila can cilmin fakatama uljima bilijaani min naari yowma alqiyaama ninkii cilmi la weydiiyo qariya cilmiga waa cilmi waajiba in la cadaya ay waajibka ahayd leannahu waciidku wuxuu ka yimaaday shay waajiba sunno laga tegay ama mubaax laga tegay waciid kama yimaado waciidku iyo hanjabaad iyo goodigu wadaaduhu waxay leeyiin usuuliyiinta waa min lawaasim alwujuub shaygu inuu waajib yaha waciid ka yimaada idan shaygii inuu la cadaya ay waajibka ahayd qarintiisuna ay xaaraanta ahayd ninkii intii la weydiiyo qariyo uljima bilijaami min naari yowma alqiyaama xakamo iyo lijaan naara afka aakhara lagaga qabanaya ciyaadan bilah xadiidkaasi waad garanaysaa waxaynu wax ka tilmaamaynaa saan mawduuca u ururiyo waxyaabaha keena in xaqa aad caddayn weydo ama waajibkii aad badrheeri weydo waxyaabaha keena waxaa u badan inaad naftaada u cabsato ama dadka aad ka heebaysato haybaa ku gelaysa nin kaa weyn baa jooga sheekh kaa cilmi badan baa jooga sheekhiiyo adigi waxaa laga yaabaa inaydan isku siba wax u arkaynin ama isku okiyaalaba ma qabtaan asaguna mid cagaara u xidhan aduguna mid cad baa ku xidhan isagu ka cagaarkay u xidhan wax kastaba cagaar iyo nabad iyo khayr iyo barwaaqe iyo roob da'hay u arka aduguna kan cadee saafiga ah wixii aafad ahaana aafad u arki wixii xumaana xumaan baad u arki wixii wanaagsanaana wanaag baad u arkaysa laakiin waa nin kaa aqoon badan oo kaa duub weyn oo waxaa weeyaan aan kugu baab ahay waxyaabahaasoo dhan way keenaan haybadda khawfka xaaladda markaad jirto ood qiimayso intuu waxay keenaan in xaqii aad barheeri weydo nabigu qadiyadda aad buu oga digay xadiidka abi saciid ee saxiixa abaa ah ku yimid layamnacanna axadakum haybatu nnaasi an yaquula fii xaqin idaa ra'aah aw shahidahu aw samicah nabigu wuxuu idhi midkiin haybadow aadamaha ka haybaysanayo yaysan u diidin xaqa inuu bareero u caddeeyo hadduu xaqi ogaado ama arko ama uu goojo u noqdo la yamnacanna axadakum haybat nnaas an yaquula fii xaqin idaa ra'aahu aw shahidahu aw samica waad maqashay shay xaqoo meel lagaga dhacahayo muslimiin la dulmahayo ahlu khayr wax laga sheegahayo diin meel lagaga dhacayo lagu tumanayo waad maqashay ama waad aragtayba indhahaad saartay ama goobjoog baad ahaydba idan markaad maqan tahay waa laguu sheegay samaac ba kugu soo gaadhi markaad laakiin goobjoog joogga waad aragtaa mar baa laga yaabaa inaad goobta joogta laakiin wixii aad indhaha ku hayn si kastabaa noqotay haddaad jamiic turuq aad wax ku ogaato shayga xaqa ah waa inaad cadayso haybatu naasna aysan kuu diidin riwaaya daciifa ah waxaa ka mid ahayd inuu nabigu yidhi dadka haybadooda iyo aadamuhu geerina ma soo dedejiyaan irsaaqadna ma manciyaan ajalla dib ooma dhigaan waxba howlaha ah, ha qiimaynine xaaladan taagan waxa kaaga aadan ka dheh xadiidkaasi xadiid saxiixa wey abuu saciid xadiidkan markuu wariyey wuxuu odhan jiray wadidtu annii lam asmaca waxaan jeclaan lahaa xadiidkan inaan maqal len ninka xadiidka maqlay xujadii baa ku quntay inaad had iyo goor aadan haybaysanina wax dhici kara ma ah inaadan haybaysanin oodan xaqa mararka qaarkood ka ilduufin ama adoo garanayaba aadan ka waacanin limaslaxati nafsika waxaad u aragto ama xugubilka lagaa goostaa ama madarisada lagaa caydhiyaa ama imaamnimada lagaa xayuubiyaa ama hadhow lagugu soo daba tukan waayaa ama amau reerku fooda ku gelshaa xisaabo badan baa la tixgeliyaa mata mise ma laabudda min muraacaati alkhawaatir aadamuhu baryahan aad nin baa laga yaabaa laba goorood ba ku garan mar inaad tirada ahay show maan laweyd baad halka ku kullaysa xaqi baad show toos ugu sheegtay waxaasoo dhan aadamuhu waxyaabaha sawaarifta ama cawaa'iqda loo yaq ama khawaadicda la yidhaahdo ee ilaahay kaa gooya shaydaanna gacanta ku gasha wey nabigu marka waa ka degahaya abu saciid wuxuu yihi wadidtu anii lam asmac alimaamu sindi markuu xadiidkaa tacliiqinaya wuxuu leeyahay wuxuu u jeedaa ay hada alxadiid lam asmac muxuu oga jeedaa ay hada alxadiid lisucuubati alcamali bihi calaa wajhi sheekhu wuxuu yidhi waxaa adag xadiidkan in sidiisa loogu dhaqmo ninka intuu xisaabaha kale iyo aadamaha warkooda bannaankaa iska dhigo had iyo goor inuu abbaaro baryadaha diineed caddeeyo howl adag weey ambiyo unbaa awooda iyo sidiiqiintii intuu alla ilaashay subxaanah wa tacaala riwaayo kale abu saciid fa bakaa abu saciid waa ooyey markuu xadiidka wariyo waa miraadi jiray markaasuui wallaahi laqad ra'aynaa ashyaa'a fahibna ilaahay baan ku dhaartay munkaraad iyo dunuub baan intaanu aragnay baan cabsannay bu oon haybaysannay oon dadka tixgelinnay tii allana meel kaga dhacanay marka oohinta taasaa ka keentay raawigii xadiidka asaga ka qaatay taabici abunadra waxaan jeclaan laha waadidtu anii lam asmac min abi saciid anna waxaan jeclaan lahaa xadiidkan inaanan ka maqal min abi saciid idan saxaabada iyo taabiciintaba xadiid ka cabsadeen weeye asagoo weliba aad iyo aad u sugan waxaa ka mid a waxyaabaha xaqa kaa sarfiya ee ku dalfiya waxaa ka mid ah in muqaabilka iyo mucaaradka kaa soo horjeeda uu xoog badan yahay adugu waxaa tahay nin muxuu ahaay laga badan yahay muxuu aha laga tabar badan yahay xagga shacbiyadda awoodda muxuu ahay qoys midda aqooneed midda tabareed iyo murqaha iyo cadalaadka xagga sharafta iyo magaca jaaha iyo wejiga meelo badan baa lagaaga xog badan yahay laakiin adiga baa xaqa ku taagan idan xaqa in la caddeeyo cinda quwati almucaarid waa midka u daran nin walba inuu gabadaa xilligaas badan nabigu qadiyadaasuu u baabi'iyo dadka markuu xaqu gaasirka yae daciifka yahay tabar daran yahay ayagoo ismaqiiqee caddeeya nabigu waa ammaanay darajo sarow siiyey sayidu shuhadaa'i xamsatu bn cabdilmuطalib wa rajulu qaama ilaa imaamin jaa'irin fanahaahu wa amarahu faqatalah nabig wuxuu yihi shuhada waxaa ugaaskooda ah shuhadada cind allaahi ee alla dartii loo dilay calankooda waxaa wada xamsa bn cabdilmuطalib ninka labaad waa nin qaama ilaa amiirin jaa'irin aw ilaa imaamin jaa'ir fa amarahu wa nahaahu faqatalah markaasuu amro yidhi waxaan waa waajibee samaha ka tageen kitaabka ilaahay ummadda ku maamul eexada iyo xumaanta ka daa jawrka iyo dulmiga jooji ummaddan u garsoor ilaahay ka cabso ormaanaad igu jeedaa qalaf waa dilay nabigu ma dhihi ninkan naftiisii alqaa binafsihi ila tahluka nabigu ma odhanin maxaa yeelay xaqi markaan waa yar yahay laabudda nin asagu isdharreejiyo qoorta dhiibta saa darteed bay culum waxay ambiyadu ma bannaana an yatarahasuu ambiyadu markay xaqa caddaynhayaan ooma bannaana in ruqsad qaataan nebi maxamed haddii le waan ku dilaynaa ilaa aad ka noqoto islaamnimadan laa yajuus lahu likraah ilaa man ukriha muslimiinta kale u taallaa laakiin asagu waa saaxibu dacwa imaamka ummaddan hogaaminaya xidig iyo horyaalkii la dhowranhayo hadduu asagu ruqsaysto yaa lagu dayanhayaa mawdicu lqudwa dhan baa dhumaysa marka fuqahadu waxay u badan yihiin dadka qudwada ah laa yatarakhasuun ixtiyaadka ma qaataan rukhaska ma qaataan casiimada waa inay abbaaraan leannu maxaa yeele dadka ayagaa ayay ku dayanhayaan haddii ummaddiina hor socotayba aynu weyno wadaaddiina hor socday ee calanka noo waday een daba guuraynay culammadii soomaaliyed awow kuwaa sii socda dhallinyaradii gabdhihii duqaydii naafadeennii kii gurguuranhayay waanu daba higsanayn calan weyn bay noo wadeen meelay galeen haddii la waayo maxaa dhacahaya oon la kala dhumi baan u malay nin xagga u fakada nin xagga u fakada nin wadadii iskaga socda ilaa ay soo xidhanto ama uu ku baaso yacni dadka ummadda horyaalkooda waa inay casaa'imta abbaaraan hadiyo koor qodobka culus ee diintu ku badbaadaysa waa inay iyagu doortaan dhib walbaba ha ka soo gaara lafahooda reerkooda ahalkooda naftooda wixii soo gaadhay oo dhan waa inay halmaamaan idan marka xadiidkaas xadiid xasana weeye qaybtiisa danbaa xasana laakiin intiisa kale waa saxiixo wey dadka waajibaadka caddeeya ee xaqaas toos u badhiidha culummadu aad bay u ammaani jireen baryahan dambe waxaa badan in la helo nin asagoo xaqa caddeeya naftiisana soo xidhxidha ummaddana wuxuu u sheegi karaa u sheega laakiin dadka hore waxay ku fiicnaayeen ninkaa way ammaani jireen way taageeri jireen way u ducayn jireen ninkaan garab istaagi karin wuxuu odhan jire ninkaa hebela waa iga fiican yaha allaha barakeeyo hawl anigu kari waayey ayuu markaa karay alimaam daqalciid sheekhiisii abu muxamed alciz bin cabdisalaam yuu ka sheekeeyey kitaabkiisa sharxulimaamka uqadyad buu soo guuriyey wuxuu yihi sidaa iyo sidaasuu sheekhay u yidhi laakiin anigu kuma dhiiran karabu inaan sidaa dhaho waa in kaana xaqan laakiin waxaa gaadhsiiyey buu asagu waa iga calool adkaa bui sheekhaygu sheekhaygu waa iga calool adkaa waa inaga xiyan weynaa bui laakiin anigu hawshaasi ma badrhiri kara buuri sheekhu ma khaldame may xaq buu ku taagan yahay laakiin baryahan dambe waxaa badan in xaqina laga aamuso ama laga gaabsado kii sheegahayeyna lala dagaalamo si aysan ummaddu adigu kugu soo noqonin oo loo dhiinaahay wadaadkan ninkaasaa fiican oo wax caddeeyey asagu masaalixdiisi iyo danihiisa buu eegtay ama fiirsaday ama waa cabsaday saan loo dhihin waa inuu markaa ninka kale uu weeraro tusaale gaaban xadiidkii caanka ee taqaanaan ee abi saciid marwaan ibnulxakam baa wuxuu soo bixiyey mimbarkii bannaankii ciiddii musallihii buu keenay khudbadiina wuu soo hormariyey nin baa istaago wuxuu idhi khaalafta sunna maxaa jira maalin ciideed mimbar lama soo bixin jirin sidoo kale khudbada dib bay mari jirtoo salaadaa la tukan jiray marka salaadaa la tukado kadib baa ummadda lala hadli jiray ciiddu saasay ahayd abu saciid wuxuu idhi ninkii eh, amiirka ahaa qad turika maa hunaalika buuri wixii aad taqaana waa laga tagay hawl cusub iyo siyaasad iyo maamul baan wadnaa hawshan hawlaad garan karta meexerow iga fadhiisa buuri boqorro ma ku taqaanaa in laysbahdilo oo laysyaso oo laysquursado oo ninka xaqa sheegaya la tuuro boqor dhaqankii wey fircoon baa nabi muuse wuxuu ku leeyahay daruunii aqtul muusa maxaa jira walyacu rabbah inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad fircoon baa muslixa nabi muusena hee waa mufsid miisaanka dawaaqiiddu waa saas boqorada jaa'iriinta iyo dawaaqiiddu dhaqankaasay yaqaanaan abu saciid ninkiibu u begay wuxuu ninkan waa kuma wuu tayday waa in hebel hebel baa le waa loo abtiriyey riwaayad axmed baa caddays markaasuu yihi amaa haadaa faqad qadaa maa calay ninkaas asagu amiirkanta u istaagay runta u sheegay ammaama almal'a waljamaahiirna kaarka ka jexjeexay ee ismaqiiqay waajibkii sahraabu gutay saxaabigu malaha waa khaldan yahay annagaaba joognee maxaa ka hadlaya malaha waxaan annagu arki weynay maxaa tusay wiilkan taabici taabici baa ninkaas maaha saxaabi maxaa tusay malaha abu saciid wuxuu ninkaani asagu xaqiisa raaba gutay jazaahu allahu khayran maxaa jiraa la yidhi samictu min rasuuli illahi sal ly slam wa yaquul man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbi wadalika adcfu liimaan nabigu sal lay slam sunnadiisa in la badelahayo oo laga tegahayo oo lagu ciyaarahayo meelo badan buu kaga hadlay nabigu ummaddana waa dhagaabiyey aadna waa ula hadlay taasna wuxuu nabiga uga jeeday ummaddu xilliga fitanku ay yimaadaan in la helo cisaaba iyo daa'ifa min almuslimiin oo xaqa ku adkaysata ilaahayna subxaanahu wa tacaala isku xidha xadiidka ibni mascuud fii saxiix muslim maa min nabiyin bacaahu allahu fii ummatin qabli إlا kana lahu min umatihi xawaariyuun وaasxaabun yأkhuduuna bsunaته وyqtaduuna bhadyih ثuma inaha tkhlfu min bacdihim khulufu yaquluuna ma laa yafcaluun وyfcaluuna ma laa yu'maruun fii riwaayة laa yhtaduuna bhadyi walaa yastanuuna bsunati nabi allow markaa maxaa xiga faman jaahadahum biyadihi fahuwa muؤmin wman jaahadahum bilisaanihi fahuwa muؤmin wman jaahadahum biqalbihi fahuwa mumin walaysa waraءa dalika maca liimaani xabatu khardal xadiidkii waad garanaysaa nabig wuxu sal sl nabi kasto ilaahay soo diro min abina aadam ilaa nabiyina muxamed calayhim الsalaatu wasalaam nabi walbo alla soo diro ummaddii loo soo diray u yimid way qaybsami jirtay shacab guud iyo xer khaas oo nabiga ku xidhan oo cilmiga xigata oo qaadoo xambaartay lahaan jireen diintiisii iyo risaalada iyo fariintuu nabigu wadayna sideeda u guta hawshu siday saa ugu socoto uma innahaa takhluf waxaa ka dimari doona khuluuf jamcu khalfin haddii khuluuf la yihahda waa jamcu khalf khalfiguna waxaa weeyaan waa man khalafaka bisharin haddii laakiin khalaf la yidhaahdo waa man khalafaka bikhayr saa darteed baa qur-aanka fa khalafa min bacdin khalfun baa ku timid ee khalafun lama dhihin waana ku dagaalama wadaaduhu haddii khalaf la yidhahdo la xarakeeya laanku wadaadaha luqaweyntu waxay odhan jireen waa ninka khayr kugu sii sima ninbaa dhintay wiilkiisibaa sheekh fiican noqday diintii baa sii socotay nabibaa geeriyooday baa sii waday nabi baa dhintay nabibaa alla ka abuuray abtirkii iyo risaaladii iyo fariintii wanaagsanayd dadka sii qaada khalaf baa layihahdaa kuwa laakiin shar ku bedela khayrkii waxaa layidhaha khalf laankaa loo reeba baa layidhaha si kastaba noqotee nabi wuxuu ihi waxaa weeye waxaa ka damimadi doono qolyo baas waa da-wicil waxaynu dhihi inagu da'baas oo fir baas ah baa ka dambayn dadka ahlu khayrka ah maxay samayn sunnadii nebi maxamed qaadan mahayaa dhaqankiisi ku dayan mahayaan waxaysan samaynaynin bay odhanhaya waannu samaynaynaa waxaan loo dirin ama la farin bay ku dhaqaaqahayaan hadday hawshu sidaa noqoto nebi allow maxaa tala ah alimaam ibnu rajab alxambali kitaabkiisa jaamicu alculuum walxikam markuu xadiidkan sharxaayo wuxuu u daliishadaa in umarada iyo dawaaqiidda iyo shayaadiinto dhan la dagaalamo bimacnaa munkaraadka la bedelo waxba awoon seef qaadanin aakana aan lisin baad khamradii ka daadin ood bakeeriyay ku cabayeen ka jajabin oo kataarkii miisigay wadeen iyo birqalxii baad budaagaysa kadibna hadduu ku dhawo waa sidee intanu maanjajabinhaya adugu waad fiicantahay iska joog waxba waa intaanaan riiqahaya hadday laakiin hawshu noqoto inaad dagaalantaan ood seefo qaadataan ciidan iyo awood bay u baahanaysa si kastabana wuxuu ihi qolyaha ayaga sunnada badalahaya laa yahtaduuna bihadyi walaa yastanuuna bisunnati qolyahaasi faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min markaan nabig wuxuu ihi gacan ninkii la taga mu'min wey gacan baa laga bilaabahaya maxaa yeele munkarka in la takhiiriya asala hadalku waxaa weeye waa wasiilo mooyeene asagu waxqabad ma ah laakiin ninkii gacan ka hadli kara inu gacanta ka hadlo laakiin bishar haddee waa taqaanee waa shuruuddii alama ibn calun almi waad garanaysaan bay la tahay ninka carabka ka hadla asna waa mu'min ninka laakiin qalbiga ka naca asna waa mu'min qalbi ka nacu wax iimaanoo ka dambeeya ma jiro yidhi masalada waa iska caddahay ruuxa muslimka waajibka laga rabo waxaa weeye inaad munkarka gacanta ku badasho siduu nabigu sal ly slam saxaabigii meel duleesho gurigii ka soo qooraansaday gurigi nabi maxamed uu meel baqbaqa ama dalool isha saaray nabigu mudac buu qaatay ama midi yar madiil buu qaatay buu la beegtay isagoo raba ishu inuu ju ka siiyo oo uu ka soo rido carar nabigu waxaa ku filayd inuu yidhaahdo waryaahe maxaa kugu dhacay maxaad doonaysaa war meesha iskaga tag wuu carari lahaa ruuxaad marba la fahmo oo lagu dhawaaqo waa fiigi lahaa nabi laakiin ma rabe wuxuu rabaa isha munkarka lagu arkaba inay soo dhacdo sidaa darteedba xadiidkan ibnuqayim wuxuu u deliishadaa iyo axaadiis lamida baabkaba aan ka yarbaxe wuxuu u deliishadaa haddii dad muslimiina dulmi iyagoo loo geysanaya aada dhowrato adoo u dhicin kara oo u hiylin kara oo u gargaari kara sharciyan waxaa bannaan indhaha lagaa soo tuuro khilaafadii cali ayaa waxaa loo keenay nin nin toorri ku cadhsaday markaasuu ninkii cagaha wax ka degay isagoo ka baxsan lahaabaa mid kalaa u qabtay dhab ka hor yimid kii baa la soo gaadhay dalawuu ka riday halkaasuu dhuntu ku dhuftay idan ninna waa mumsigo ninkiibu qabtay ninna waa qaatil labada waa la gartay nin saddexaad baa jiray oo asagu seefba haystay oo bannaanka taagna oo daawanay oo ciyaarta socotay ninka ninka bacsanhaya iyo orodka meesha ka dhaxaya howlahaasba u bogay baa fadhiyey cali baa qadiyadda loo keenay wuxuu yidhi ninka ninka dila waa in la dilo waa qisaas ka qabtay ee xanibay ee u qabtayna intuu ka nool yahay adduunka waa inuu xidhnaado ila wuu gardadu asaga waan xidhaynaa xabsi xabad canjeeradoodu waan xidhaynaa xabsi xabad canjeeraa iyo koob biyaa ah maalinka hala siiyo xataa yamuud cimrigiisu ha furto ninkii daawanayay ee qaadir ahaa cala muxuu ahaay annusra wuxuu hi intii la qabto indhaha faka laga soo siiyo ra'yigaasuu u qiilbixanayaa ibnuulqayim raxmat ullaahi tacala caley kitaabkiisa aduruq alxukmiya wuxuu leeyahay waxaa u daliila xadiidka nabigu sal ly salam ninkii duleelka ka soo fiiriyey uu nabigu indhaha damca indhaha ka soo tuuro cawro gabadh muslimad ah oo la arko ama xaaska nebi maxamed oo ishaada ku dhacdo waxaa ka dhib badan hee ruux muslim oo xaqdarre lagu dilahayo oodan u gargaarin adoo kari kara inaad u gargaarto oo daawanayso isha marka dhiig daadanaya dhowranaysa u gargaari weyda iyo isha gabadh muslimada ah, cawreed aragtay teebaa mudan in lasoo rido buu le ibnuqayim idinku waa idin weydiiya tee mudan haddii midda daawanaysay baa mudansata kale marka hawlo badan baa idin yaalla ila tahay mar haddaad reer gaarisa si kastaba noqotee marka eh, qadiyadaasi eh, <clears throat> nabigu wuxuu marka sidaa u leeyahay fitanku markay jiraan ama sunnada laga tago waa in la helo umma iyo cisaaba daa'ifa min almuslimiin oo kutla salba noqota lafdhabarna u noqota xaqa caddayntiisa qolyaha noocaasa la doonaya in lagu dhiso dowla islaamiya ama mujtamac muslima lagu dhisayo imaara islaamiyana lagama ogola inay qaab sahlan u shaqeeyaan khabaab ibni arat wakaad garanaysaa fi saxiix bukhaari wahayrih nabigaan u imid asagoo fadhiya kacbada hooskeeda hadhsanhay markaasaa nabi allow gargaar alla maad noo weydiisa alaa tastansiru lana alaa tadcuu lana miyada nabi allow arkayni dhibkanna haystay quraysh noo geysatay nabi waaba xanaaqayba nabi allow noo ducee oo ilaahay noo bari maxaa dhibo ku jaban waan rafaadnay waan baaba'anay nabi allow noo duco ilaahay gargaar noo weydii nabigu shalay bay ka noqotay hadalka mar kor laga fiiriyo nabigu inuu duceeyaa laga rabay oo gacmaha taago saxaabiguna gar u lahaa ilaa imaamkii muslimiinta way nabiga xaggee kaloo la aadahadi nabigu waaba xanaaqayb nabig wuxu sal ly slam dadkii idinka horreeyey intii diintooda loo soo qabto oo god lagu ridaa meenshaar madax laga saari jiray ilaa laba isleeg laga dhigo fargeeto iyo shanla biraa loogu shanlan jiray jirkooda ilaa laftii ludda la kala saaro iyo seedda iyo sooda la kala saaro markaasin diintooda ka laabanaynin dhib yaroo idin soo gaaraad maanta ka ogeysaan nabi sal slam lama ogolo waxaa la rabaa inaad noqotaan lafdhabar iyo dhagixi asaaska ahaa ee guri islaamoo weyn ilaa qiyaami saaca jirana lagu dhisi lahaa guriga marka la dhisay salkiisa waa la adkeeyaa si dabaqya loo saaro mata mise ma ah saxaabadu waa asaaskii muslimiinta marka waxaa laga rabaa inay birlab noqdaan oysan liicin say gurigaa weyn u xajiyaan nabi marka wuxuu diidan yahay iyadoon meella la gaadhinba nabi allow baashu waa kullaatay haddee ilaahay xaggiisa hawshaasuu suubanuu diidan yahay in la adkaysto oo la dhabar adaygo oo raggu birjeex noqdaan birlab ah iyuu suubanuhu ka doonahaya wadaadahayago laakiin waxaa ku badan ninkii saa loo fiiriyaba hasii seexdo sa haddii laguu fiiriyo isitur sida bisaddi hawshaasaa baryahan dambe badatay nasal allah salaam waxaa ka mid a ah shahaadaadka ninka xaqa caddeeya ummaddu ay u marhaati kici jirtay wanaaggiisa qiso caanoo la yaqaano alimaam alawsaaci cabduraxmaan ibni camr abuu camr alawsaaci imaam ahli shaam faqiihooda muxadidkooda imaamkoodii ninkii muraabidka ee shaamba ilaahay ku dharqabtay ayaa markii dowladdii reer banu umiye la dumeeyey abulcabaas cabdullaahi bni caliy asafaax oo nin dilaa ummadda iska gowraca sidai adhigii u miijin jiray ahaa ayaa u yeedhay markuu shaam qabsaday wuxuu idhi awsaaciyow ka waran socodka annaga aan baqhdaad ilaa aan ka nimid ahwaas iyo faris aan ku qabsannay shaam oon dowladdii reer banomi aanu duminnay ka waran wuxuu idhi cabdullaahi bni caliyow daa daa'uud bni cali saaxiibbaan ahayn buui daa'uud bni cali waa amiirkan safaaxa walaalkii wey wuxuu rabaa sheekhu inuu qadiyaddan ka baxo uu u yidhaahda niyow walaalkaa baanu saaxiibba ahayn nin walaalkaa saaxiibkiiaan laguma xadgudbe farahayga qaad su-aashuna su-aal khatara wey waa nin afgabi milatari sameeyey reer banu umayo baabiyey aroortaa wuxuu gowracay toddobaatan reer banu umayo oo weliba akhyaartoodii ah saraakiishoodii culummadoodii duqyadii aroor keliya gowracay sabciina ahla beyt min banu umayuu gowracay galabkeedibu u yeedhay sheekhu ka fatwo aqaliyad ayada raggan aan laayi iyo dhiiggan iyo xoolahan soo sax ma aha baa awsaaci loogu yeedhay hadduu mayo dhaho waa maqan yahay marka wuxuu rabaa inuu hawshan ka siibto yidhaahdo aniga daawud bna cali kaanad baynanaa mawadda buuri daawud bna cali warkiisa ka baxe hawshaan ku weydiiyey ka jawaab buuri xadiidkii cumar buu u keenay wuxuu inama alacmaalu bini xadiidkii buu isnaadiyey xadaanaa fulaan can fulaan can ilaa cumar buu dareeriyey qasadkaad u soo baxday kolba niyadaada ay ku xidhan tahay buu niyadaad u timid ma wanaag bay ahayd allah kugula xisaabtami ma xumaan bay ahayd allah kaala xisaabtami boqorkii cabaar buu dhulka fiirinhayay seeftii u dhulka ku muday kadib waxaan u diyaargaroobiya in la idilahayo dadkii garab taagnaa maryihii bay laabteen buuhi waxay u laabanhayaan hee dhiiggiisa ka carara yuusan nijaasaynani wadaadkan dhimay asagoo dhiiggiisa iska duwa waa maryaha loo laabtay laba saf baa taagan buur oo dadka sayaafi niman loo yaqaano dadka layn niman sayaafi iska haysto ninkan fiiriya qaf qoortay ku qaadahayaan wadaadkaa muxuu ahaa madaxa ku maqanba sayaafiin baa la odhan jiray laba laynoo boqorkay garab taagan yihin nimanka hadda masaakiin waxba ma laayaanba kuwii hore boqorka markuu soo u laba saf saf halkana iyo saf halkana oo seefo wata xiirah iyo sakiimo ah baa taagan haddii lagu fiiriyo shar iyo khayr madaxooda waa maqan yahay labada nimankana seefay la baxeen buui waxay sugayaan keliya inuu boqorku madaxa qaado ila uu fooraayo dhulkiibuu mudmudahayahay oo awsaaci la fiiriya basay sugahayaan haddana wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey dhiiggii reer banu ma noo banaana mise nooma bannaanay dadkii aan saaka laayey iyo reerihii aan jaray soo xaq maanan ku jarinoo maysan ku gu'in mise xaaraan bay ahayd awsaaci meeshuu taagan yahay meel la istaagi kara maaha wuxuu yidhi xadiidkiibuu u daliishaday haddana wuxuu ku soo celiyey kaanad bayni wa bayna mxuu cali daawud cali mawadda ani ay daawud bni cali saaxiibbaanu ahayn boqoro warkaadu waa batay hawsha iga aayar meel jaqati ahay gelinin buu leehay god aanaan ka bixi karin iga marka wuxuu ku yidhi hawshaa ka baxo su-aasha ka jawaab xadiidkii arbaciinka laga adkaayay laa yaxilu dam marin ilaa bixdaa alaa xadiidkii buu keenay dhiiggan wuxuu kugu bannaanya ma garanhayabu ree banu hadday muslimiin ahaayeen dhiiggooda ma bannaanay hadday gaalo ahaayeen adugu caddeegu ma zunnaad bay ahaayeen madad bay laayeen muxsiniin zunaaday ahaayeen madad bay laayeen miyy ridoobeen ma hayna buul marka xadiidkiibuu u daliishaday haddana duqigu in badan buu fooraray wuu foorarsaday tan markana wuu ka xanaaqay waag hore niyaniyi qasdibay ahayde dadkii saaka go-ay reer banoomey dhiiggoodii baa xaaraanayuu boqorka fa waa nin faqiiha oo aqoon la wuu garanhaya ee wuxuu rabaa wadaad intuu cabsado oo balbalo u feermeeyo oo ugu duuga hadhowna fatwadiisa loo ictimaado ummadda lagu baabi'iyo ayuu raadinaya wuxuu ihi xoolihii aan qaniimaysteen reer banoomeye ka qaaday ilaa baqdaad ilaa halkan badada waagi dambe ayagaa asaasay laakiin wixii aan dhul ka soo qaadoo dhandhanba xaggeed ka warran buu haddana wuxuu soo celiyay aniga daawo bni cali saaxiibbaanu ahay qadida waa cuskadaa dadka hore carbeed dawaaqiidba ha noqdeen laakiin macrifada iyo wejiga iyo qaraabada iyo waxaasi aad bay u xurmayn jireen waana tixgelin jireen marka wuxuu ku yidhi hawshaa ka baxo su-aasha ka jawaab xoolihii reer bani umaya ka war su-aashan adaygeeda wuxuu yihi xoolihii ree banu jawaabta u fiirso wuxuu yihi xoolihii ree bani umayo ay haysteenee hanti ahayd ee dadka ay ka soo dhaceen ayaga hadday xaaraan ka ahaydna adna xaaraan bay kaa tahay ayagu hadday xaaraan ku soo qaateen aduguna boqor kalaa taho xaaraan kuma qaadan kartid hadday xooluhu ay haysteen xalaal u ahaydna waa xoolo muslimiina xaaraan bay kaa yihin marka laba gooraba adugu xaaraan bay kaa yihiin ayagaaba ku dhaamay oo ayagu waxay kugu dhaameen xalaalna waa ku soo qaadan kareen xaaraanna waa ku soo qaadan kareen labadaa dariiqba hadday xalaal xooluhu ku soo galeen reer banu umay iyo hadday xaaraan ku soo galeenba adiga kuma bannaano hadday xaaraal ku soo galeenna waa xoolo muslimiin hadday xaaraan ku soo xaaraan xaaraan laguma dhammaystiray halkeedaa lagu dadkaa loo celinayay intii la raadsi xoolaha dadka laga soo dhacay ee laga xoogay ee laga booliyaday baa loo celin laba gooroba xoolahan waa ka xaaraan buur wax kuu bannaanna ma aha hawshaasi marka aad bay u adkaatay kadib cabaar buu furaray marka waxaa la sugay oo loo xadxaytay tii u dambaysa weeye in madax laga goynayo niyadii xadiiu eh, alqasd walikhlaas buu ictimaaday dhiiggii waa diiday oo xaaraan buu yidhi xoolihii wuu xarimay meel looga baxsada awsaaci ma jiro wuxuu dhan waa istaagay cabaar buu iska fooraray asna waa ila hadli waayey markaasaa idhi buu ihi yaa amiirulmumin kaadiba ay haysa <laughs> kaadiba ay haysa waa la fasaxay haddii uu iska aamus maxaa la sameeya sheekhi dilana ma laha asagina ma fasaxay awsaaci waa iska baxay alimaamu dahabi tacliiq buu saartay xadiid qadiyadda ayada ah tarjamada alawsaaci siyarkaha laga akhriyo wuxuu leeyahay markuu ka hadlay ninkan uu la doodaya awsaaci runta u sheegay hortaagan yahay buu ka warramaya wuxuu uhi qad kaana cabdullahi bnu caliy malikan jabbaara safaakan lidima sacba almiraas wa maca hada falimaamu alawsaaciyu yasdachu bilxaqi bimuri اlxaqi kama tara la ka khalqin min culamaءi الsuu aladiina yuxasinuuna lilumaraءi ma yaqtaximuuna bihi min الظulmi wاlcasf wayaqlibuuna lahm اlbaطila xaqa qaatalahum اllah aw yaskutuuna maca alqudrati calى bayaani اlxaq hadalka dahabi aad ba ugu bogay wuxuu leeyahay ninkan la cabdullahi bn caliya safax abulcabaas nin la yaqaano safax baa loo bixiyey safax waxaa loogu bixiyey dhigu daadiyo dhiiggu saa u qubi jiray aw daman masfuuxan soo qur maydan ku arag dhiigga islaamka iyo dadka ka soo oryim walaalkiibuu dilay oo asaga adeerkiibuu dilay wuxuu u daahaya ma jiro nin nin wuxuu ahaa dadka baaba-ashuu ahaa marka wuxuu yidhi malik jabbaar ahaa oo muxuu ahay dhiigdaadin badan oon lala dhaqmi karinba sacbal miraas in lala dhaqmo oo lala joogo oo laga agdhowaad waaba adkaydba ayadoo sidaa jirto oo waxyaabaha xaqa kuu diidaya caddayntiisu ay ninkan ku ag badnaayeen baa haddana awsaaci wuxuu ku dakray buu hi xaqi khadhaarhaa buu u dhiibay xaqii oo khadhaar buu ku dakrahaya wuxuu idhi ma aha buu idhi laa ka khalqin min culamaa'i suu awsaaci muusan noqonin buu ihi uun badan oo adduunka joogo culama iska yeelahu culamaa usu ah maxay sameeyaan yuxasinuuna lilumaraa'i maa yaqtaximuuna bihi min aldulmi waalcasf umaradaa loo qurxin idinka ahlu khayra daacatu daacatu weli amri baad leedihiin idinkaa u fiican wax idin dhaaba ma jiro wadaadaha unbaa boqorada unbaa la daba ordiyo la daba loo qurxinayaa wixii xumaanay la yimaadaan bal wuxuu idhi sheekhu shaygii xaqa ahaa iyo baatil ugu bedelahayaan baatilkina xaq bay oga dhigahayaan qaatalahum allah bal wadaadahaas allaha baabiyo allaha lacnado waxaa ka mid a inay culamaa usuu yihiin yaskutuuna calaa bayaani lxaqi yaskutuuna can bayaan xaqi maca alqudrati calayh xaqa in la caddeeyo ayay ka aamusayaan ayagoo kari kara inay caddeeyaan qadiyadaasi marka alimaam alawsaaci hadda wuxuu ku ammaanan yahay in meesha adag intuu istaagay xaqu u badrheedhay kuwa maanta jooga waxay ku odhanaya ninkaas waa mutahawir qar iska tuur weeye ninkan seefta la taagan alimaam alawsaaci naftiisii iyo ummaddii dhannayd buu isu qiimeeyey xilligan oo kale haddii xaqa lagugu dilahayo ruqsaa taalla inaad kaga leexan karto ila ma ogta mar badi lagugu dilahaya ushub waa khalis weeye oo waajibulmri wuu kaa dhacay bilmacruf wana can lmunkar laakiin istixbaabkii baa baaqi ah idaa saqata alwujuubu baqiya aljawaas aw cala alaqali baqiya alistixbaab istixbaabkii iyo jawaaskii baa baaqi ah sidaa darteed baa nabiga ugu ammaanay man qaama ilaa imaamin jaa'irin fa nahaahu wa aamarahu faqatalah idan awsaaci wuxuu leeyahy haddaad fatwooto reer banu umaya dhiigoodii baa bannaan ninba ka hadhi maayo qoyska dhan ee masaakiinta ah oo culummada leh oo saraakiisha leh oo ummad dhan oo qabiil baa yaa idhanka u siibahayaan xoolihii haddaad tidhaahdo waa bannaan yihiin aniguna dhib baa i haystay imankaa weligaa waa ma yaqaana waa wadan haya waxaa noo fatwooday xajaaj ibnu yuusuf waad garanaysaan xasan anas buu u yimid wuxuu uhi waxaan rabaa inaad ii sheegto cuquubadii u adkayda nebi maxamed uu ummad ku sameeyey inaan xadii weriy arday baan ahay sacd laga bilab xadii baan kaa weriyo waa xajaaj ibn yuusuf athaqafi dad buu raba inu baabi'iyo wuxuu uhi waxaan kaa rabaa ashaddu cuquubatin lirasuuli inaad ii sheegto xajaaj ibnu yuusuf waxaa loo sheegay xadiidkii anas ibni maalik ee curaniyiintii nimanka geli nabi maxamed dhacay ee nabigu intuu soo qabtay uu laayey baa loo sheegay maalinka mimbarku kala istaagay xajaaj intaasuuba raadinhayayba mimbarku kala istaagay wuxuu uhi waad maqlaysaa qolyo yaroo geel nabi maxamed dhacay wuxuu ku dhacay ballamka ilaahay dowladdaa nin ka aqbaxa indhahan ka soo tuurahayaa buu wa haadaa anas yuxadidu can rasuulilaahi buu ihi hawsha la socda anas baa fadhiyo waayeel xasan albasri baa loo sheegay haddaan la joogi lahaa buu ihi anas xadiidkan ma wariyeen leo ninkan waa daalim faajir ah qiil wuxuu raadinaya u dhiigga ku bannaysto yuu raadinaya looma sheegeen buna kanoo kale in loo fotooday ninkan maxay tahay markaanoo kale xaaraan wey waa tii hadda aynu soo maraynay oo marba haddii fatwada ay ka dhalan qiilbanaysi iyo baabi'in inaysan bannaanayn alimaam axmed maxambal wuxuu aad u ammaanay ibn abi di'b maxamed cabdiraxmaan ibn abi di'b almakhzuumi aqraan waxay ahaayeen maalig iyo awsaaci iyo leyt ibnu sacad iyo tabaqada qiimaha badnayd ayuu ku jiray nin imaama qiimo badan buu ahaa oo madani ah asagii maalig buu tartansiiyey maalig iyo ibn abi di'b waxaa ka qiimo badan bu ibn abi di'b maxaa jira maalig hadduu boqorada u tago waxba uma sheegi jirin buu iska aamusan jiray uu foorarsan jiray ama ibnu abi di markuu boqor u tago runta u sheegi jiray daalim faajiraatay ummadda dhibkada ninka badan ma ahayn xaquuna caddayn jiray waa lagu ammaanay waxaan oga jeedaa nin muslima ama caalima ama imaama ama khayr u istaagay ummadda hore ahlu khayrkeed waxaa lagu yaqaanay ninka asagoo khayrkaa u istaagi waayo inuu ku ammaano ninkii u istaagay kuwan dambe laakiin waa maxay adayba faylashu kugoynaa ku gurahayaan wuxuu leeyahay axmed xambal kaana rajulan saalixa qawaala bilxaqi yushabahu bibni musayib axmed baa lagu yidhi hal khalafa midlahu bibilaadihi wuxuu yidhi ninkaasi nin saalixa oo qawaal bilxaq ah oo saciid musayib lagu shabahu ahaa waxaa la weydiiyey nin asaga lamid a ah ma ka tegay oo beledku joogo madiine ah ma kaga tegay nin asaga lamid a ah. wuxuu yidhi laa walaa bikayriha madiine iska badaaya adduunka nin lamida kagama tegin buul waa laga xadiid badnaa nebi di'ib oo maalig baa hataa xadka xadiidka ka badnaa oo awsaaci baa ka badnaa oo axmed baa ka badnaa kaana qaliil xadiid laakiin waxaa lagu ammaanayaa kaana salban fii diin illah nin diinta ku adag buu ahaa oon dulmi u dulqaadanin mar labaad wuxuu leeyahay axmed markuu ammaanay nebi di'ib wabna abi di'bin aslaxu fii badanihi wa awracuu waracan wa aqwama bilxaqi min maaliki cinda sulaan marka boqor iyo jaa'ir loo tago xaqa waxaa dhowran jiray oo ilaalin jiray oo ku adka kuna caddaa in la badhiidho wanaagga runtana laisu sheego ibn abi dib maalig waa aamusi jiray bal ninka la yihahdo muxuu ahaayey ibn abi di'b ayaa maalin maalmaha ka mida ah waxaa u yeedhay abu jacfar almansuur ninkaa taqaanina maalig garaacay laba boqoloo ulood ku dhuftay ilaa uu salaadii jamaaca ku tukamaya maalik sida lasoo soo gooriyo wuxuu ihi waxaan ku weydiiyey ka waran dowladdeedii maamulka abu jacfar mansuurna asna buu ahaa ummadda baaba'shay wuxuu ihi dowladdeedii maamulkayga ka waran wuxuu ihi su-aashaa wadaadaha kale ee kuu nacamleeyo weydiiba aniga dah boqorku ugu xanaaqo wuxuu ihi su-aasha adiga kuma dhaafto jawaabteeda axadaan adiga keen kama raba ka jawaab su-aasha iyada ah. wuxuu ihi haddaad sidaa tidhi wladii nafsii biyadihi bu ina dulma faashin bibaabika bu dulmigu albaabka gurigaadubu ka bilowdaaba wey inta daaray ku taalla magaaladanna daarta ugu dulmi waa gurigaada buui xarunta madaxtooyada meesha adduunka ugu faajirsan weye bui guryaha kalaba ku dhaama buui rugta aad fadhido meel ka xun maba jirta buui ninku hadduu ilaahay isku xidho minallaahi baa laga difaacaa waxaa le orad iska tag orad iska tag baa le waxba kuma haysan marka xaqa in la bareero wanaaggaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka keena khatarulmudaahana masle waan iska kokoobahayaa insha allahu tacaala khatarulmudaahana wax yaraan ka tilmaamo mudaahanadu asalkeedu waxaa weeye in shay munkarood aragtay xagganna aada awooddo inaad wax ka qabato inaad ka leexato adoo ruux ku xurmaynayo ku ilaalinaya ruux ku xaqdhowraya ama ruuxa ruux ku xidhan baad ku xaqdhowraysa sheekh hebel iyo oday hebel iyo awow iyo nin qaraaba ama nin xurmo leh baad munkar iyo dembi ku aragtay xadgudub uu samaynayo waxaa tihi ma sheekhaad la hadli kartaa farahaad ka qaatay haadihi mudaahana sheekhu dulmi buu sameeyey asaga ma xaq dhawri laakiin xer daba taagan baad ka baqaynaysaa kuu fiiriso xerti baad ku xaq dhawraysaa farahaad ka qaada ama munkar aad bedeli karto oo cidna ku xeerinayn baad faraha ka qaaday dacfu diin baa taa keena dacfudiin baa keeni cadamu maalaad tadayunkadaabaa iska yar waxaan kamaba danqanaysidba danqasho la'aan aadan ka danqanayni xumaha diirid la'aan aadan ka diirayni waajibka laga tegayo adoo ruux ku xeerinaya ama lagaa cadhoodaa ama wax lagu yidhaahdaa intaasoo xaqa looga tagaa muddo ahaan la yidhahda nabigu qadiyadaas sal ly slam wuxuu weliba yidhi markay hawshaa timaadoy daahirto waxaa ka dhici ruuxa muslimka waajib lamr bimacruuf xataa wuu kaa dhacaya istixbaabkun baa baaqi noqonaya mar haddii idihaankii iyo wajacaabudkii iyo nacamlayntii iyo isxeerinta ay badato runtana laisu sheegi waayo war duurkaada iska gal ninka asagoo issoo xidhxidhee runta caddeeyana dee khayr iyo ajir buu ka helaya ninkii iska gaabsadana waxba dembi looga qori maayo xadiidu anas iyo caaisha iyo xudayfa qadiyaddaa ku yimid waxaa nabiga la weydiiyey nabi allow mataa yutrak almru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waa su-aal muhiim jiddan waxaa nabi allow goormuu waajibku inaga dhachaya ka tegid mutlaqana ma ah waajibkanna saaran goormuu naga dhacahayaa oo inaan dadka samaha fara ah xumahana aan ka reebna nabigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh idaa dahara fiikum maa dahara fii bani israa'iil marka uu idinka muuqdo oo dhexdiinnu ay caan ku noqoto wixii reer banu israa'iil laga dhexelay baa idinku baaho idaa dahara aliddihaanu fii khiyaarikum waalfuxshu fii shiraarikum waalmulku fii sigaarikum waalfiqu fii radaalikum ama ruddaalikum nabig wuxuu ihi idaa dahara اliddihaan fii khiyaarikum iddihaan waa weji caabud baa ku badan haya akhyaartiin culummadii duqaydii indheergaradkii daranyaqaadkii akhyaartii dadka ummadda wajahadoodii ahaa ee dhibka loola iman jiray ee ardaal wuxuu keensada loodhiba geysta loo keeni jiray culummadii lagu carari jiray ayaabaan dhammaanayninba oo wareegaysan sidai retashishan siidaaya oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan berri shayga lahayn waxaan waa xun yahay ee berri kugu ammaani kay shalay ammaanahayeen bay maanta kuu caayi wax isbedelay iyo manaad isbedelay iyo wasfi isbedelay iyo xugum ismidna ma jiro laakiin waa nin jeclaysi xeerkii baa isbedelay maslaxadii iyo dantii baa isbedeshay marka dufankaasiyo duxdaasa la raacahaya ilan sida quraanjadii dad baa moogtahay sonkorta iyo uun dufan meeshu maraba xayawaan baa dabagala dadkuna intoo kaley leeyihiin dad duxda iyo dufanka raaca oo nacfi doonaya adduunka ku badanaya idaa dahara aliddihaanu fii khiyaarikum waalfuxshu fii shiraarikum qolihii sharka badnaa shar way lahayn laakiin waag hor way qarsanhayeen bannaanka bay la soo istaagahayeen waag hor way xishoon jireen culummada iyo akhyaarta iyo wixii waa loo diidi jiray waa lala dagaalami jiray runtaa loo sheegi jiray waagi dambe bannaankay soo dhigan nimankii culummada ahaa ama akhyaarta ahaa ama indheergaradka ama ummadda indhahooda ahaa soomaalida waxay odhan jireen muxuu ahaay ida indhahoodu waa riyo arigu markuu socda haddee riyaha hogaansha waad aragtay iduhu waa iska daba socdaano iduhu iduhu waa ayagaa la maamulaa riyaha wax maamula ridu meesha hadday laxdu aaddaa ma tamisa maa shacabkan dadkii hor socday baaba ka hor imanayaba wadaadihii baaba ka hor iman waxaggee u socotaa neceliya meeshan waxba khayr ma jira dib u noqda waa dee labaatan sanaadna wadeyn oo iyo kaynaan ku jirray xaggeed naga hor timaadeen idihaankii baa wadaadihii ku badan iyo akhyaartii qolyihii sharka badnaa ee horaanba sharlayda ahaa bannaankay soo dhiganayaan leannu ciday ka xishoodaan iyo ciday xeeriyaan ma jiro wadaadkay ka cabsanayen baaba asagii muxuu ku jiraa mudaahano wadaadkii baa mudaahana ku jira ninkii khaayinka ee ardaalkiina wixiis banaanka badeecadii bannaanka soo dhigahaya horaan guryuhu kula jiray bannaanku soo dhigahaya leannu wax yac odhanba ma jiro waxaa ka mid a ah calaamaadka wasaara almulk cafwan waalmulku fii sigaarikum mulkiga oo boqortooyada khilaafadii ma ah alkhilaafa araashida niman yar baa soo qabto laga waaweyn yahay waxaa ka mid ahaa cumar bin cabdilcasiis ree banu umeye xilligaa ninkuu yaraabu ah ama rag yar baa ka yara oo duqeey ka waaweyn baa joogay ilaa lagula garramo oo la hadday baashu da' tahayna nimankaa da'weyn baa jooga hadday cilmi tahayna nimankaa cilmi badan baa jooga hawshaan ul kula maagay wey iska qaado lagula garramay hadday khilaafa calaa minhaaji nabowa tahay iyadoo dhib ma laha laakiin mulkigii iyo maamulkii niman yar baa la wareegahay waalfiqhu fiqigii iyo cilmigii iyo macrifadiina fii ridaalikum inta u liidatay baaba culamo noqonba dadka inta u liidatay umaangaabka ahayd aan waxba fahmaynin baaba cilmiga xambaari weliba qadiyadaa soomaalida way ku badan tahay nin dabaaloo sawic oo doqon ah oo naannaab ah inuu sheekh caalima noqdo way badan tahay waxay ku badan tahay soomaalidu waagii hore dadka reemeyga ah xoolaha iyo geela iyo hantida ninka dirac ee caqliga badan ee ee lexjacada badan baa la raacsan jiray midka doqonka dugsi qur-aan baa la geyn jiray soo ma garanaysaan ninkan meel laba ku roonayn diinta baraa la odhan jiray diinta baro adhi baa laga bixin geel baa laga bixin macalli qur-aan buu noqon waagi dambe sheekh buu noqon soo socdo wiilka asagoo firfircoon ee caqliga badan ee lexjacada badan ee fidhoon ee soo jeeda diraca ee hooyadii iyo aabihiiba u roonee xoolaha ilaasho ee aan la mari karin ninka asaga ah geel iyo xoola la raacsanayo idan hadday intayna fiicnaydna xoolaha la raaciyo waagadan waxay ku weynanayaan caamo soo maaha sawci marada aan isku duwi jirinna waagadan muxuu noqon hayaa sheekh soomaaliya galbeed bay ku badantaha qadiyadda ayada ma aqaan nodistan waxay ku tahay idan fiqiga wuxuu gelhayaa in muxuu ahay liidata oo manfaciyiina oon karti lahayn oon dhiiran karin oo fulayo ah oo haadka roor ah fiqi bay kuu qaadahayaan masaladii marka nin horaanba liitay oo marada isku duwalaabaa kuu qaadayba kaa ummadda hogaamiyey waxaa u malanaysaa hadde way dumaysaa waa lagu kala tagahaya arrimaha markay yimaadaan waajib walamr ibnu caruf nabi clamka waa idinka dhacay buuri xadiidka caaisha waxaa ku yimid asagu eh, ida kaana albuklu fii khiyaarikum waida kaana alcilmu fii ridaalikum aw rudaalikum iyo ridaalikum waa la akhriyey walidihaanu fii kibaarikum wإida kana almulku fii sigaarikum xadiidka caaishana waxaa ku idaa dahana khiyaarukum fujaarakum wasara alfiqu fii shiraarikum wasaara اlmulku fii kibaarikum fii sigaarikum cafwan xilliga ayada ah xaaladdu waa isbadeshay iyadoo sidaa tahay haddana ummadda laga dhex dhammaanin oo khayrka lagu dhexwado oo layska daba socdo oon laga rajabeelin waa shayga asaasiga ah muminka mukhaalidka linnaas una sabra dhibkooda iyo rafaadkooda ayaa ka khayrbay muminka cuslooda ee carara bahasha mudaahanada cinda saxaaba munaafiqnimay ahayd nifaaq bay ku xukumi jireen ibnu cumar iyo xudayfa ibnu yamaan iyo jamaaca min asaxaaba waxaa la weydiiyey weliba khaasatan xudayfa waxaa la weydiiyey iyo ibnu cumar baa la yidhi ka waran niman boqoraa ah ama mas-uuliinaan u tegaynaa markaan la joogno waanu ammaanaynaa wanaag baan yaan ku sheegaynaa markaan ka soo baxano waan xamanaynaa mar waxaa la yidhi nin qaadi'a ah oo amiira ah ama xaakima ah oo jawr xukumaya oo xaqdarro ka talinhaya baanu u tegaynaa maa shaa allah waad barakaysataa buurigta bixifd illahi wa ricaayatih khayr baa alla ku sii shahada cabaysaa biyahaada intaas ku khusaysa maa shaa allah waad iska wadaysa hadhow markaan soo baxaana waxaanayna balaaya kugu dhacday weligay nin ka jaahilsan oo ka dulmi badan war wuxuu ma arkayseen inta la hor fadhiyana waa maa shaa allah iyo wax lamida ma jira la odhanhayo ka warran baa laibni cumarow saxaabaa la weydiy inaa nadkhulu cala alimaami fayaqdii bilqadaa'i jawra fanaquulu wafaqaka allah wananduru ila alrajuli mina yuhni calayh faqaala ibnu cumar inaa naxnu macashara asxaabi rasuuli illaah kunaa nacudu hada nifaaqan famaa adri maa tacuduunahu antum buul hawsha noocaasoo kalea xilligii nebi maxamed annagu munaafiqnimaan u naqaanay laakiin idinku waxaa u taqaanan ma aqaan buui xariifnimo baysaaninnimo reer magaal siyaasi nin falagsi baloo sida dadka loola dabaasho yaqaan nin muxuuaha dadka la qabsan yaqaan nin waxaa weeye aan ahayn kan sidii dhagaxiba kugu dhici bay leeyihin reerbaadiye wey wax yar buu kugu arkahaya ooba ku hardinhayaa bay leeyihin laakiin ninka reer magaalka ah tartiib buu kuula hadlahayaa hawshaada waad kala wadanaysaan afaaraha soo geli maayo ninkan waa ree miyi shalay buu ka yimid miyiga shanta kula galayaan bay leeyihiin waxaasoo dhanba marka meesha yaal waxay odhan jira annagu hawshaasi cindanaa munaafaqnimo shayga munkarka ah markuu ku hoos yaallo waa inuu munkar yahay bannaan iyo sirba faq iyo fagaaraba shayga munkarka agtada ah, wa inuu munkar ka noqdo bannaanka waxaad ka odhanna waa inaad hundaha ka tiraado gudaha waxaad ka dhihi bannaan ka dheh laakiin daahir iyo baatin iskhilaafsan dhaqan munaafiqiin wey hawshaasna hawl wanaagsan ma ah mar labaad waxaa la weydiiyo lagu yidhi ibnu cumar idaa dakhalnaa calaa ulaa'i naquulu maa yashtahuun faidaa kharajnaa min cindihim qulnaa khilaafa dalika ka waran baa layidhi qolyahan boqorada iyo mas-uuliinta markaanu u tagno waxay jecel yihiin baanu ku habaynaa baa layidhi waxay ka helaan oo ka farxiya niman baa mas-uul u tegi boqor bay u tagi mid gaalay mid islaamba waxay doonaan bay ku akhrinayaan waa iska nacamlayn xoogahoo shilimada nooliga lasu laabahaya iyo gacanta kuusana hoos laiskaga dhiibi xisaabo badan baa ku jira xisaabahaasaan marka tixgelinayna bay idhahdeen laakiin markaan soo baxano shayga munkarkaa baan sheegaynaa daalim buu ahaa waxaasuu sameeyey baanu odhanaynaa ka waran wuxuu idhi kunnaa nacuddu daalika nifaaqan calaa ahdi rasuuliillaah shaygaasi waxaanu ku tirin jiray oo annagu ku xisaabin jirray inuu munaafiqnimo yahay in nifaaq ama markaa ashar ha noqdo ama abar ha noqdo kolba bixasab alxaal waxaa laga yaabaa fitnat lmudaahana inay wadaad weyn oo caalima ah taabato kadibna uu ku aafoobo caamo muslimiin ay ka badbaadaan imaamkii loo yaqaanay abulxasan caliy bn cabdillaahi almadiini sheikhu lbukhaari wa abaqa ragga abaqada sheekhoodii cilalka iyo jarxiga tacdiilka iyo fanniga ninkii looga dambeeyo wey fitnadii khalqu qur-aan markay timid ayaa intii lasoo qabtay baa la qur-aanku soo makhluuq maaha kalaamullaahi makhluuq soo ma aha maya buu ihi waa loo hanjaba dhab baa lasiiy waa la baqoji wuxuu ihi waa makhluuq waa la sii daayey axmed ibni abi du'aad ninkii jahmigaee shaydaanka ah ay salafku takfiiriyeen bicaynihi u takfiiriyeen yaa wuxuu fahmay wadaadka inuu kuwa kale ka nugul yahay wuu ku fahmi moogta ninka khaa'inka ah ragga wuu kala garanhaya libaax waxaa lay nin galayna og nin galana og ninka ku maqan iyo ninka galay buu kala garanhaya waxaa le ninkan waa jilicsan yahay waa lasoo qabtay xogow lacagaa loo dhiibay waa la waday waa la ixtiraamay waa la nashnaashay waxaa lafadana ha isdilin annagana hana mucaaradin lafa see lagu xagtaa xeelana ku nabadgashaawe ilkaha ku nabadgalaa hawshaan iswaafajina laabadda min aljac bayn maslaxatayn caliyow hawshaa ka fiirso waa la way wuu ku aafoobay waagii dambe wuxuu bilaabay inuu saaxiib la noqdo ibn abi du'aad aljahami almuctazili buu saaxiib la noqdo wuxuu bilaabay inuu duro culummadii Ah muxadiiintii acyaan ahla xadiid buu duray kaas waa jaahil kaa waa mubtadic aqoon ma laha ruwaadi axaadiidta sifaatka warinaysa ee loo xujaysanaya sifaatka rabbi iyo asmaadiisa ayuu raawi raawi u duray bal taabiciin waaweyn buu duray oo uu ka mid yahay qays nabi xaasim uu ka mid yahay ori waa acraabin dawaalun calaa caqibay nin reemiyo cirbahaas kaga kaajo ah, diinna ma aqoone waxba lagama qaadan karo waa taabici weliba laisku waafaqay cinda almuslimiin inuu yahay nin hiqaa xuja qabla hada alqowl xuju ahaa bal rawaa can alcashara almubashariina biاljanna abi bakr ilaa raggii dambe wax ka wariya nabi maxamed isagoo nool islaamnimo kusoo gaadhay nabiguusan arag ninka noocaas wuxuu rabaa laakiin xadiid culusoo axmed xujaysan jiray oo ibn abi duaal halkaa u galay yuu rabaa inuu daciifiyo maadaama ninkan jahmiga wuxuu isaaba diyaariyey xadiidka waa in la galo axmed waagi dambe ninkaa waa gooyey iyo culamo badan baa gooyey ibnu rajab kitaabkii sharcile tirmida markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay hawsha intuu ku fidnoobay yo waagi dambe waxaa loo qaatay inuu yahay baa nin murtad ah taqaraba ila bni abi du-aad xayثu istamaalahu bidunyaahu wa saxibahu wa cadamah fawaqaca bisababi dalika fi umuurin sacba xataa inahu kana yatakalamu fi طaa'ifati min acyaani ahli اlxadiiث yurdii bidalika bn abi du-aad fahajarahu imaam axmed wa cadumat الshinaacatu calayh xataa saara cinda annaasi kaanahu murtad caamadii muslimiintu inuu murtad yahay aamineen maxaa nimada xukumay ayuu la socdaa la shaqeeyaa muslimiinta la weeraraa culimadu waxay leein waagi dambe qataaba min daalika uu ka soo noqday waana fiicnaday xaalkiisu si kastaba noqotee sheekha maxaa aafey mudaahan inuu runta bareero oo adkaysto intuu axmed adkaysta waa awoodi waayo kadibna baashii xadhiggii baa lagu jiitay gabagabadu waxaa weeye qadiyadaani shayga waajibkee diineed waa in sidiisa loo abbaaro ninkii kari kara inuu xaqa aqaninkii kari kara inuu xaqa abbaare caddeeya ha caddeeyo ninka asagoo aan caddayn karin ninka caddaynaya ha taageero hadduu af cad ku taageeri waayo ha u duceeyo hadduu u ducayn waayo ha laga nabadgalo afkaada iyo addinkaada ha laga nabadgalo xaqa caddee ma caddayn weyday inta u taagan taageer ma taageeri weyda ha lagaa nabadgalo anugu wax ka fiican garan maayo muxuu ahaa maymuun ibnu hiraan wuxuu ihi in lam tanfac akhaaka falaa tadura walaalka haddaadan dheefina ha dhibin walaalkaada muslimka haddaadan wax taraynin hee ha dhibin haddii in marka aad ummadda wax tarto iyo in dhibkaada laga nabadgalo wax anuu ka wanaagsan ma garanayo xilliga hadda aynu ku jiro iyo xiliyo badanba fitan baa jira fitankaasi ummadda xaqa garab marinhaya iyo daqdigan siyaasigana saaran midka malatarigeena saaran midka tafaruq iyo taxasubka iyo tashardumkana saaran waxaanoo dhan waxbay kharibahayaan dadna karkaarkay weydaarinayaan markay hawshaa timaado ninna intuu garanhayo ku nafbaxa oo waa ku dhagaa ilaa lagu dila ama lala gooyo ninna waa ruqsaystaa ninka ruqsada qaatayna waa in faraha laga qaado hadduusan dhib kale ummadda u geysanin ninka isagu isdhariijiyeyna waa in faraha laga qaado laba miaalba hal miaal baan ka bixinayna xilligii muslimiintu ay tabarta yaaraayeen maka la joogay baa abudar baa nabiga u yimid wuu islaamay nabigu wuxuu yihi ma islaamtahaa xaalkayga iyo qoraysan uma jida haa islaamnimadaada qarso kulaaba bilaadi reer bani khifaar markaad maqasho inaan daahiro oon awoodaysto madiine ama meel kala qabsaday markaa ii imow wuxuu nabi allow xaqan aan maanta fahmay bartonkoodaan kaga addimhayaa kacbada iga dulday bu aniga kacbadaan isdhaqana meeshaa kacbadaay quraysh fadhido baan ka dhex addimhayaabuu saxaabigu waa dhaqaaqay qurayshoo meeshii eh, digilka dhigatay oo fadhido buu ka dhex istaagay aadaan buu ku dhuftay ashaad wuu tawxiidsaday nebi maxamed buu xaq u qiray ilaahay buu tawxiidka u qiray qabtaa la yidhi waa la jilciyey niman duqayaa ku hagootoo qureysheedo cabaas ka mid ah waa la soo badbaadiyey isagoo sakarada la soo qaaday xoogo buu yarduudsaday berri ku haddana ku noqday wuxuu ihi mar labaad baan ku noqon haya oo mar saddexaad baan ku noqon haya isagoo meydgaraaba ah baa nabiga loo keenay nabigu waa u duceeyey haddana wuu u diray ma dhihin waa iskharibtay iyo balaayaad ku dhacda iyo ruqsuu nabigu u sheegay maadaama xaalatu isdcaaf lagu jiro oo muslimiintu birsaaran tahay oo nabiga qoorta lagaga istaagahayo abuubakar timihiisa ay daateen sidii loo jafaayey nin far dhaqaajin kara ma jiro laakiin ninkii soo maqiiqay ee la jilciyey dhulka la dhigtay nabigu waa u dhoobtay waana sii orad waa u duceeyey waa iskharibtay iyo balaayaad ku dhacday midna lama odhanin maxaana ninkan markuu nabiga asagoo u danayay limaslaxati nafsii buu eegahay saxaabigii maslaxadii naftiisa waa iloobay waxaa la xoog badatay xaqa inuu ku adimo oo kelimada dhagaha quraysheed gasho taasoo asagu xoojiye almaslaxa diiniya ayuu xoojiyey nabiguna maslaxadiisa shakhsiga ahayd ee diintiisuna baaqi ogu noqon asna ku badbaadi lahaa maadaama darafku daraf adag yahay buu nabigu isbarbar dhigay saxaabiga xagga la xoog badatay waa ku adimay inay taa waxaa ku tusaysa hadduu maslaxadii saxda ahayd waa khilaafay nabigu waa eedan lahaa markiis uu noqday markuu soo noqday nabigu waa canaanan lahaa sunnadii baad khilaaftay buu odhan lahaa ma dhihin bal waa ku ammaanay ninkaa casiimuu qaatay nabiguna waa ku ammaanay waana iska tegay waxaa u yimid sanadka afraad ama sanadka koobaad bacda aliclaani dacwa waljahri bidacwa ee siraga laga baxay camr ibni cabasata asulami baa u yimid wuu islaamay nabi wuxuu yidhi alaa taraa xaali waxaala xaala annaas ma u jeedaa xaaladayda iyo kuwan qureysheed xaaladooda in aan ugu daciifahay laga gacan sarreeyo gaalana ay kibirsan tahay nin farqa adna dhulka ay dhigayso haa iska noqo markaad maqasho inaan awoodaysto oon guulaysto waan daahiri doonaa io imow saxaabiga asagoo ruqsadii u qaata waa iska tegey nabigu madiina ugu yimid abudarnaas wuxuu hi maya ruqsada nabi allow quraysh baan isbaranaynaa farhayga qab haadaa akhada biruqsa wa haadaa akhada bilcaziima labada nabigu waa ku ammaanay dhibna uma geysan waxaan u jeedaa gebagabadu cumar baa ku dagaalamay kacbada maalmo dhan ku dagaalamahay iyadoo layidhi waxba ha dagaalame nabigu haddana waa ku ammaanay saxaabo badan baa dhaqankaa sameeyey fii xaalat alistidcaaf waliddihaad oon dan laga gelin laguna ammaanay ninkii xilligan ay birtuna saaran tahay weliba meelahay nagu saaran tahay meelahaas nagu saarayn baa jire asagoo cabsada lafihiisana u baqa ruqsadana qaata qudradiisana qiimeeya miisaan sharci a ah saaray kadibna ay u muuqato inuusan far dhaqaajin karin howlihiisa ha wato haweenkiisana ha ku jihaado ummaddana ha nabadgelin matamisemaa ninku u arka inuu wax caddayn karana wixiisi ha caddaysto ilaahayna ugu dhowaado asagoo ku dadaalay ikhlaas iyo sidqi oo ilaahay dartee waxa ay ka tahay laakiin dhibka jira waxaa weeye kii runta sheegayana waxaa laga yaabaa in ikhlaaskii iyo sidqiga ku yaryahay kii kalena waxaa laga yaabaa asagoo tabarad la-aanta inuu kii kala weeraro waxaad arkaysaa waa dhawd waxaa laga sheekeeyey nin muslimoo nairobi ka shaqeeya ayaa haween gaalo la shaqaynhayabaa salaantu ka diidi jiray markay gacanta usoo taagaan buu anu muslim baan ahay haweenka ma salaamo afka igala hadla ma la bariye waa la bariyey maca salaam shaqa inaga dhexaysan kala wadii gacantaad la soo ordaysaan meelaha la aada ninka iyagoo la yaaban waagi dambe mid gadh dheer oo sarwaalaya tay la orda hayaa usoo galay gacantay usoo taagaan wuu salaamay tii kalaa salaamtay labay ahaayeen waxaa leey kan iyo adugu soo isku islaan ma tihiin ninkii dacwaa ku bilaabatay ninkii maanta noo soo galay ee mashruuca naga dhammaysanhayay wuuna salaamay waa muslim hebeloo ka horreey wuuna salaami jiray adiga salaanta maxaa kugu dhacay wax kaluu garan waayo wuxuu yidhi anugu haweenka haddaan taabto dareen kalaba igalaba laftirkiisu ugu cabsaday waxaa idin odha nimankaasi waa nimanaa diinta ku ficilay laakiin anugu haweenaan salaami mahayo ninkaa qaabkuu diintiisa ogu dhaqma alla oo waxaan aaminsan inuu khaldan yahay laakiin anugu wuxuu yidhi anugu haween haddaan taab salaamaba maansaa iga raacda buuri way ku qosleen farahay ka qaadeen yacni waxaa uga jeedaa adigii xaqa ku taagnaa kuwii muslimiinta qaabka u dhaqmahayen baa laga yaba inay ku aafeeyaan suuro xunna kaa bixiyaan waa dhaweed gabadh muslimada ayaa maraykanka qaadli loo istaagay kan shaydaankan xukuma dulmiga iyo kufriga oo markuu soo galo loo istaago bay tiri u istaagi maayo wadaada la soo wac waxay dhaha u istaagto dhib ma lehe daaquudka marka uu soo galo u istaagto gabadh muslimadaa tiraan u istaagi maayo ninkaa wuxuu akhrin ha akhriya ha xukumo laakiin inaan u istaago ilaahay khayrkii axdan alla kama dhacaysa bay tiri isku lugoynna qadiyadda ayadaa masar iyo sacuudiga alla waxaa layidhi laa ba'sa laa xaraj hore u soco la jafiyaano bannaan waxaa laga yaabaa gabadho gabadh xidhanba inay ka eegeen had weeyo waa la dirqiyo hadda gaalaaba haysta waa suuragal laakiin in loo daaya ahayd maxaa loogu qasba inay istaagto maxaaba loogu qasba maxaa meesha yaalla soo lama xukuma hal xukumo qadiyaddu waxaa weeye kii asagoo cabsaday ee qiil bannaystayna laga nabadgeli maayo oo aamuskiisu ku ekaysan maayo kii runta sheegaya wax caddaynhayna waxaa laga yaabaa ikhlaas darro badan iyo sidqilaan inay ku soo baxdo labada dhinac ba hala dadaalaan leenahay alimaamu dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh qadiyad xilligiisi uu joogay buu ka hadlaaya waana dhaaranayaa weliba wuxuu leeyahy faqad wallahi cama alfasaad wa daharat albidac wa khafiyat الsunan wa qala alqawaalu biاlxaq bal low nataqa alcaalimu bisidqin waikhlaasin lacaaradahu cidaة min culamaءi اlwaqti walamaqatuuh wajahaluuhu falaa xawla walaa quwata ilaa billaah wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay oo waxaa baahay fasaadkii iyo dulmigiibaa adduunka hadheeyey waxaa muuqday bidacii waxaa qarsoomay oo muxuu dahasaaray sunankii waxaa yar ruu xaqa sheegaya iska badaa xaq ruux sheegee kii xaqa sheegay hadduu si daacada oo xalaal meerada oo hufanaan ku jirta iyo hufnaan uu xaqa u sheego waxaaba mucaaradii buu ihi culummada waddanka joogtay culummadaabaa la dagaalami buui wayna nacahayaan jahli bay ku xukamahayaan falaa xawla wa quwata ilaa billah waxaa weeyaan xilliga u dambeeya wadaad waxaad arkaysa istiqaama labaatan sano afartan sano soo toosnaa oo xilligii inuu baaso dallaca laga doonahayo dhacahayaba hoosu baxaayo xilliguu taraqi samayn lahayd deeraddiisu kici lahayd yuuba siiban alimaam ibnu jawsi baa ka calaa calay kitaabkiisa sayd ulkhaatir wuxuu leeyahay bilaahi calayka tafakar fii man qataca akthara alcumri fi اtaqwa wاطaacati huma caradat lahu اlfitnaة fi اlwaqti اlآakhir kayfa nataxa markabuhu aljurfa aw aljurufa fagariqa waqti sucuud buu waxaad u fiirsataabuu nin labaatan sano afartan sano wanaag iyo cabsi iyo taaco iyo wanaag lagu yaqaan waaga u dambaysay fitnaa timid mid maal mid adduunyo mid reereed mid faaraq qabiil mid urur mid danaysi baa ku soo baxday markabka uu saaray adduunya kaga badbaadi lahaa yaaba derbi ku dhacay doontii baa derbi ku dhici ama dhagax ka soo baxay badday jiidhaysa ama buur bay hardinaysa doontii baa jabi asaguna waa halaagsamaya doon fiicaniya markab buu saaraa derbi buu ku dhuftaa derbigu waa adduunyadii hawshaasi aad ugu fikir buuna kana fiirso fitanku waa badan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa wixii khayr een sheegay inuu iduga anfaco wixii eh, shar a een sheegayna u qasdina ii dhaafo idinkoosu iduga aafaynin adaa bilahi towfiq wasalam aleykum waraxmat ullahi barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا ودين بعد sheekha khayr allah siiyo maxaadarada qiimaha badan oo sheekha uu ina siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wax nooga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadkiisa ugu buuxiyo annakana kuwa hadalka qaatay oo anfaca ilaah inuu naga dhigo runtii muxaadaro aada u qayb badan bay ahayd aadna aan nooga faa'idaysanay maantana aa muddaa in badan dadka in yaroo ilahi u naxariisa wiil in ayakoo lafahooda u danayni ama adduunyadooda u danayni oo waxaa laga yaabaa xaqii lagu lahaa inay uga leexdaan ama waajibkii lagu lahaa lianna qisas fara badan ee axaadiisi nabigu sal allau wasalam iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo arrimo badan buu sheekha halkan inoogu sheegay waxaad garanaysaa markaa nabi maxamed sal alla wasalam asagoo jooga oo xayaatada ku jirto xaaladana aaday u adag tahay oo weliba tale uu bixiyo raggii uu ku yidhi war xaaladayda waa arkaysiina niman yahow iska dhuunto reerihiinna aada ayay bannaankiisa dhigeen nabina sal alay wasalam kumuuna canaananin hadal adagna muusan dhihin waxaa garan markaa qofka xaqa in loo dhinto oo qofka isaga naftiisa xataa hadday naftiisa inay baxdo inuu xaqa difaaco naftiisa inay baxdo ay noqoto mid naftiisau difaaca saasaa xadiiska sheekhu nagu dul akhriyay nabigu sal alla alayh wasalam marka loo soo sheegtay wuxuu rag baa minshaar lagu kala jeexi jiray oo sian la yeeli jiray idinkana hadda gacmo taag baa maraysiin oo gacmaha noo taag baa leedihin xaaladda siday tahay waxaara markaa dadka ducaada ama dadka diinta danaynayo in qofka xaqa uu difaaco walow naftaadaba ha ku tagto naftaadaba ha ku tagto in badanna maanta waxaa muddaa iska badaa naf naf in la tagsiye sheegiddii baaba cariiri noqotaba waxaa arkaysaa gabar yar oo waxba ahayn haddee halkan munkarka sameyn iska daa inaan la dhihin iska daa haddaadan dhihin adigii baa ku baabi'i culammadana waa warahatul ambiyaa ambiyadii booskooday joogaan wixii ambiyada laga rabaa laga rabaa waa inaysan leexanin oo xaqa la caddeeyo ilahayna wuxuu leey fastax bimaa tuumar waxaa lagu macnaa lagu amray sheeg wey la jahar markaa sheeqa qara laha siiyo mawduuca mawduucaad u qaymi badan buu ahaa dhiiragelin fara badan waa inaan ka qaadano nusuusaana caddayn diinteenna caddayn dhiiragelin la qaato oo diinta la difaaco oo nabi maxamed sal alla alay wasalam toddobaatan ninoo raggiisa ka mid a ah hal meel lama dhigeen haddii la rabo nimanbaba inuu raaxaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkaa bixiyey wuxuu yihi diintiina difaaca wax qabta marka waxaa weye qofka muslimka waxaa la rabaa inuu diintiisa u xumaado nabigana sal alay wasalam xadiiska waa garanaysa nabigu ma aargudan jirin asaga haddii wax la yeelo amaa kitaab ilaahay haddii lasoo aado oo kitaab alla wax laga sheego nabigu sal alay wasalam wuu argudan jiray nabigu aarguran jiray saasaa nabigu sal alay wasalam waa ku lahaa ilaa isucan damaytu fii sabiili llahi maa laqit maxaa tahay adiga fardhigiitu maataan jid ilaahayna kala kurantay xagga nabigu sal alay wasalam u fiirso wuxuu naftiisa ku sabarsiinayaa dhibka ku soo gaaray oo kugu dhacay jid ilaahay buu kugu soo gaaray haddii markaa jid ilaahay lagugu caayo iyo haddii lagugu canaanto iyo haddii lagugu dilo jid ilaahay baa haddaa ku taagan tahay haddii agtaada dhiba ah maba jirabo marka insha allaahu allahu subxaanahu wa tacaala waxaan ka baraynaa in uu mawduuca ilaahay nagu anfaco sheeqana ajir ha ka siiyo ilaahay ajir ha ka siiyo in sha allahu berrina muxaadarada way inoo socon doontaa ibnu ibnuqayim bayna bacalcasar in sha allahu ahaani doontaa casarkii marka laga baxana waan sheegi doonaa masaajid kaloo laga dhigi marka insha allahu su-aalaha noo bilaabin su-aalahana baan soo gaabinaynaa waqtiga waa gaaban yahay marka jazakum allahu khayran Ehm, bismi illah su-aasha koowaad fadilada sheekh ehm, muxuu yahay xukunkiisa xoolaha lagu qalo qofka markii uu maaragtay la aasaayo ehm, muxuu yahay xukunkiisa fadiilada sheekh xoolaha markii qofka la aasaayo maaragtay la gowracayo dadka ayagoo maaragtay daliishanay inay maaragtay ay tahay ujuuro ay tahay ama maxay tahay inaan sida oo kale xoolaha maaragtay maalin ama kadib ama asbuuc la qalo xoolaha xukunkooda muxuu yahay bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd su-aalahaas in culummada markaska joogta la weydiiyo bay ku fiican tahay laakiin dhaqan waxay iska noqotay wadaad kastoo meel ka hadlaba in su-aalo fooda loo geliyo eh, culummada markaska jooga ama culummada gaarisa joogta ayaa ku wanaagsan in su-aalaha noocaas ay ka jawaabaan ama la weydiiyo haddiise wixii uun ani markaa ila quman aan ka idhaahdo eh, xoolaha la qalo waa dhowr qaab haddii xabaalqod xoolaha loo qalay oo nimanka qabriga qodaya iyo xafaarida loo gowracay kuwaasi dhib ma laha waa ujuuriya raashin la cunahayo bariiskii loo karin lahaa ama cambuuladii iyo kolonkartii la karin lahaan bay xooluhu ka mid yihiin taasi waa mas'alo haddii wadaado qur-aan akhrinaya oo meydka qur-aan ku akhriyay una hadieyey loo gowracayna oo qada iyo raashin looga dhigahayana waa mukhtalaf khilaaf badan baa ka yaalla shaaficiyadu xumayd qur-aan ma gaaray leeyihiin wixii loo gowracayna gaari maayo ee ku salaysnaa qur-aankaas ee sadaqadii madaxa bannayd aan ka ahay haddayna sababa maqara'na wixii daba fadhiya laynkan ku xidhan ma soconay halkaasay mareen laakiin waxaa loo badan yahay qur-aanka la akhriyo ee meydka loo akhriyo inuu gaadhayo ayaa loo badan yahay xataa sheekhulislaam ibnu teymiya labaatan iyo laba daliil buu u sheegaa kitaab khaas oo qadiyadda uu ka qoray ibnu qayim khaas buu u sheegaa laakiin annaga wahaabiyada ah qadiyadaasoo dhan waa ka soo horjeednaa waxaan leenahay waddo xun bay nagu furaysaa ahlu qaabuur bay jidsiinaysaa dadka aan qubuurta ka soo saarray dib ugu celinaysaa dadku masaaidda ha joogeen amwaadana ha u duceeyeen haddii sadaqa la bixinna xilliga wax la helaba meydkaa loo bixiyo dhankaasaan annagu maraa qadiyadaasi waa laba qadiyo ta saddexaad wixii loo yaqaanay agaska ama xuska hadduu yahay iyadu waa bidco xaaraana sida raajix ah laa caqra fi lislaam xadiidka cabdurazaq iyo keyrkii ay soo saareen axmed iyo jamaaca min asalaf waxay ku fasireen caado jaahili ah ay lahaan jireen gaaladu ayaa jirto ruuxii la xabaalayo ama dhintaba neef loo gowrici jiray ama maalku maalinku dhintay baa lagu beegaa ama usbuuc kadib baa laga dhigaa ama afartan beri kadib baa laga dhigaa xowlaha noocaasee xus iyo agas daba taagan iyo axan iyo fido iyo kaadikasiidayn iyo arbacuun wixii la odhan jiray daba taagan dhaqan jaahili ah wey wax bannaanna ma aha sida raajix ah. waxaynu ka hadlayno een khilaafka ka soo guurinay waa qadiyadda ah meyd qur-aan loo akhriyey oo loo hadiyeeyey wadaadihii qur-aan akhriyay wixii la siiyey raashinii loo gowracay ama xafaar iyo xabaalqad xabaalqad ku saabsan ayaanu ka hadalnay ama qadiyadan dambe inaysan banaanayn baa raajixa waxaana faahfaashay sheekhulislaam ibnu teymiya kitaabkiisa iqtidaa siraad almustaqiim markuu xadiidkaa sharxaya la muraajaciyo bilahi towfiiq bismillaah eh, fadiilata sheekh su-aasha labaad maxay tahay ma lmuraadu bima saxa fi lxadiidi fi jaamici saqiir aballahu an yajcala liqaatil mumini towba kayfa yujmacu maca qabuuli towbati min alqaatil bismi llah eh, xadiidka ku saabsan aba allahu an yajcala liqaatil mumini towba laba macno ayaa adugu loo badan yahay daahirka muuqda xadiidkaasi inay iska hor imanhayaan weeye ijmaacii muslimiintae ku salaysnaa qur-aanka iyo sunnada in allaha yakfiru dunuuba jamiican ay bitowba wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad dalla dalaala baciida iyo aayadii kale faqad iftaraa isman cadiima shirki waxaan ka ahayn ilaah inuu soo dhaafo laakiin uu yahay taxta almashii'a in shaa cafaa canhu wa in shaa caaqabah waa qaacidatu ahli sunna waljamaca aayaddii suuratu axzaabna ee suuratu zumar cafwan ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ay bitowba nusuusta qur-aanku iyo axaadiista macnaha ku timid waa asal muqarar ah xadiidkan maadaama aada moodo daahirkiisa inuu ka hor imanayo nusuustaas laba qaab baa lagu jamciyaa aniga jamaca axmed iyo aima iila xoog badan ninkii ruux muslima kas u dilay inta badan toobad lama waafajiyo wey aba allaahu an yajcala an yuwafiqahu litawba tawfiiq in lagu waafajiyo in lagu waafajiyo towbadii oo lagu sahla asbaabteedii oo rabbi kuu fududayaa meesha ka baxaysa dhiigga islaam ruuxii kas u bannaystay waxaa adag inuu ka toobadkeeno inuu asagoon ka toobadkeeno uu ku dhintaa badan saasaa loo jeedaa oo tawfiiq waxdidku khuseeya culumaa maray waxayna ku fasireen xadiidkii kaleha in allaha ixtajaba tawbata can saaxib albidca ilaahay toobada wuxuu ka xanibay una diiday oo ka xabisay ninka bidcada ku dhaca ninka mubtadica inta badan ma toobad keeno maxaa yeele wuxuu aaminsan yahay inuu isla saxan yahay oo asagu quman yahay oo inta kalena khaldan yihiin waxaad ka aaminsan tahay inuuba sax yahay oo quman yahay ka toobadkeeni mayso laakiin macsiyada iyo khamrada iyo waxyaabaha noocaasa adoo khaldan oo og inaad khaldan tahay baad ku dhacaysa waxaana sahlan inaad ka soo noqoto laakiin shaygaad ka diin dhiganayso ood allo ugu dhowaanayso inta badan haaliban lagaba toomad keeno kadaalika xadiidkana waa lamid bay leeyihiin wejka labaad ee lagaga jawaabo ee lagula waafajiyay axaadiista kale waa mustaxilka aba allaahu an yajcala liqaatili lmu'mini mustaxilan lidalika bay wadaada ku fasireen ama alistixlaal wa ama cadamu tawfiiq litowba labadaa macno marka lagu awilo xadiidku kuwa kaluu la kulmahayaa xadiidku maadaama fardi uu yahay iyo jusiya khaas ah adilada badan ee macnaha ku timid suu u waafaqo waa in la aawilo qaacidatu ahlusunna waa sida haddii xadiid ama aayad keliya ay waafado ay khilaafto labaatan aayadood ama hal xadiid uu ijmaac almuslimiin iyo labaatan xadiidiyo u khilaafo waxaa asala in usuushan waaweyn la daayo xadiidkanna la fasiro ta'wiil walow baciid baa allaha ka dhiga waafaqahaya macnaha qaacidada hada bilahi towfiiq bismilah eh, su-aasha saddexaad sheekh fadiilada sheekh wuxuu leeyahay saa-ilka haddii madrasada ay igu maarata qasabto inaan girka xiiro madrasada hadday igu qasabto inaan girka xiiro arrintaa ma ii bannaan tahay madrasada garhka ruuxa ku qasbaysa inuu xiiro ma aanan fahmin laakiin waxaa laga yaabaa iskuulaadka inay yihiin baa laga yaabaa waxaa marka hore isweydiin le caruurta muslimiinta iskuulaadka gaalada ma la geyn karaa waxaa laga yaabaa in farac lays weydiiyo iyaduna asalkiiba laga wada hadli caruur muslimiina oo diintoodii iyo aqoontoodiba weli aysan ku fillay intii la kaxeeyo inaan iskuul gaalo la geeyo horta ma bannaan mise ma bannaano ra'yiga saxda ah inuusan bannaanayn weeye alimaam bakar abu zayd iyo jamaaca min ahlilcilmi kutub bay ka qoreen bal waxay gaadhsiiyeen in lagu gaaloobahayo waalidka muslimka ah ee ilmo yaroon caqligiisu iyo cilmigiisu ku fillay intuu kaxeeyo iskuul gaala geynaya oo dhaqan xun lagu soo barayo oo mabaadi gaaliyo kuwo islaamba lagu sharxaayo oo ay dhici karto inuu inuu ku fidnoomo walow khuluqiyanba allah ka dhigee ama diintiisuba ay fasahaado waa lagu gaaloobbay leeyihiin risaalada loo yaqaan almadaaris alajnabiya taariikhuha wa makhaatiruha uu alifay bakar abu zayd hal la akhriyo ijmaacaad baa ku qoran in waalidku uu gaaloobahayo ah qadiyad noocaasoo kale culammo islaamba kugu tagfiirinhaya in ilmo muslima la geeyo horaanba marta ma bannaano haddayba kusii darsadaan garhka waa in lasoo xiiro ama carruurtiiba laga cadaadinaya weysadii oo jumcadii aan loo fasaxaynin oo musqushi inay kaadida iska dhaqaan baan loo ogolay oo ama lagu kiristaamaynayana kaba sii daran madrase iskadaa iskuul iyo mid gaale mid islaan iyo masaa'id islaam leeyahaan midnaba haddii lagugu xidho garka soo xir la tegi maayo gurigaadaad ku tukan madarsana aadi maysid haddii macsiya meesha lagugu farahaya tegi maysid cilmiga kaaga xidhan muxuu yahay aabbahaba xoogu kuu qalqalloocin waa iska loox jiidan maca salaam ilaahayna aakhara ku weydiin mahay maxaad iskuul u tegi weyday iyo madarase midnabe maxaad alle u caabudu weyday iyo dariiqeed ku caabudaa la isweydiinaya carruurta yaan la aafaynin dhaqankooda yaan lagu ciyaarin waalidku intay maadada iyo shaqaya hayaan carruurta yaysan diinta kaga ciyaarin ma banaan iskuulka noocaasa carruur muslimiin in la geeyo hada bilahi towfiiq bismillahi fadiilata sheekh su-aasha afraad waxay leedahay saa-ilka wuxuu leeyahay khamrada ma nijaasba haddii dhaho waa nijaas waxyaalaha maartee lagu daro barafuunka lagu daro khamrada alkoolada maxay tahay bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd su-aashaas khamrada ah waa soo noqnoqotaa culammada muslimiintu khamradu inay nijaastay u badan yihiin culamada muslimiinta khamradu inay nijaas tahay baa loo badan yahay madaahibta afartaa iyo muxuu aha xataa sheikhulislaam ibnu taymiya annagu wahaabiyada gooni aan u calima saaranay intuba waxay isku raaceen in khamradu ay nijaaso tahay adilayna u daliishadaan inkastoo inse ku cadayn qadiyada masalada culimo badanna waxay qabaan inay daahir tahay musani baa ka a ardaygii shaafici leyt bnu sacad baa ka mida jamaaca min alxadiid baa ka a showkaani baa ka mid a amiira sancaani sadiq xasan khan rag badan sheekh albaani baa ka mida rag badan baa ku tagay inaysan nijaaso ahayn waxayna leeyihiin isma laasimaan taxriimka iyo nijaasadu shaygu inuu xaaraam yahay kama dhalato inuu nijaaso yahay hooyada inaad guursato waa kaa xaaraan gayaankaana mauha ma gaydid laakiin taabashadadu nijaaso ma aha waa waalid shaygu inuu xaaraam yahay kama dhalaata inuu nijaaso yahay dameeraha iyo baqlaha waa la yska xarimay laakiin haddii la taabto ay kugu dhiidaan nijaaso ma aha waan la gaadiidsadaa shaygu dahabku waa xaaraan xidhashadiisu laakiin taabashadiisu hee ama haddaad xidhato nijaasaad iska dhaqin ma aha shaygu inuu xaaraan yahay kama dhalato hadiyo goor inuu nijaaso yahay laakiin shaygu hadduu nijaaso yahay waxaa ka laasimta inuu xaaraan yahay kullu maa huwa najis waa xaaraam laakiin laysa kullu xaraamin binajis isma laasimaan taasi waa qadiyo daliil ku cad oo sariixana ma jiro khamradu inay nijaaso tahay aniga waxay ila xoog badan tabartayda yarta ah inaysan khamradu nijaaso ahayn laakiin muslimiintu waxay u badan yihiin inay nijaaso tahay wadaadaha maray inay nijaaso tahay daliilkooda u xoog badan waxaa weeye ilaahay waxaan ka fogaaduu yidhi shay kastoo keenaya in laga fogaado khamro oo laga cararo in la qaataa wanaagsan bay leeyihi madhabka odhanaya marka khamradu waa nijaaso wuxuu ka qayb qaadanayaa baasha in laga fogaado oo laga cararo horaanba xaaraan buu ahaa zaa'id nijaaso qurub xaaraana weeye marka howlahaas saasay ku fiican tahay ha layska muuso ha layska fogeeyo waa ra'yi saliim laakiin marka hoos loo dego la xisaabtamo daliil waadix oo ku cad aniga ma hayo khamrada nijaasadeedu bilahi towfiiq aalkoolada iyo baraafunada ee lagu daro muxuu ahaaye waxyaabaha maandooriyaha ama lagu daraa ee lagu daro waxay ku xidhan tahay dee waa nijaase nijaasa ma aha haddaan dhana khamradu waa nijaaso meeshay gashana hadee waa nijaas matamise ma aha waa mutanajis cafwan haddii leeda waa daahirna shaygu waa daahir markay sidaa noqoto xataa qowlka odhanaya waa nijaaso waxay soo reebaan waxyaabahan laga ixtiraasi karin khamradu hadday nijaaso tahay barfuunada iyo catarada qaybo ayada ka mida lagu daro iyo muskiraadka lagu daro hadday ummaddu isticmaasho ku dhex baaho laga ixtiraasi waayo waa la bannayn bay leeyihin sidaa darteed matniga minhaajka waxaa ku yimaada marka wadooyinku ay bulaacduhu ku dilaacaan ama nijaastu ku badato wayucfaa can tiini shaaric almutayaqanu nijaasatuhu can tiini shaaric almutayaqani nijaasatuhu waxaa la cafinhayaa min baabi almashaqa wa rafci alxaraj iyo takhfiif iyo taysiir wadada la huba inay nijaaso tahay oy bosoneero ku dilaacday oo mas ku fatahday ee masaajidka loo sii marahayo wadaadkii qamiiska qabee dacaska qabay dhashdhash qamiiska waa madoobaanhaya meeluu aada ma laha lagama leexan karo jamaca lagama hadhi karo nijaasaad hubtaana ku gaadhay waddana layskama ilaalin kara waa layska cafiyaya wadaadaha yidhi mataga carruurtan nijaasaa way cafiyeen hooyada ilmaha nuujinaysa maantao dhan waa ku dilqahayaa naaskiibuu nuugahayaa gabadha inay marka ilmihii sidii eyga iskaga karantiisho iyo inay faraha ka qaado wax u dhexeeya ma jiro qolyaha soomaalida qaba in saalada geela iyo adhiga iyo wax noocaas ay nijaaso tahay caanahay ku dhaca intay kala baxaan bay iska cabaan xaggana waxay ku saalada geela waa nijaaso dhiilka oo saalo geel ka buuxso mahashu kusii daysa ba intay ka bixiyaan bay iska cabahaya hadhowna aday kugu eeday nijaasa iskama ilaalisaan ayadoo haddana ay sidaa tahay waxay la tahay wixii mashaqo ay ku jirtana ha la fasaxo wixii kalena ha la iska khamradan ummadda laga fogay bilahi tawfiiq bismillaah su-aasha kale wuxuu leeyahay saa-iilka waxaan la noolahay reer qaraabadayda ah qolyahaasna waxaa waaya maarata waxay aada ugu maman yihiin bahalkan qaarkay aada u cunaan haddaan ku inkelana waxaan ka baqayaa inay biir kaga goostaan maxaa falashaho bismi wadaadka wuxuu ku talagalay show inuu naga qusliyaan filahaya nasal allah wasalaam <clears throat> aasha ku saabsan qaadku qaadku wadaaduhu muslimiinta waagi hore aad bay iskugu khilaafeen maadaama uusan mansuus ahayn kitaabkan uusan ku imanin nas sariixa sunnadana aan nas sariixa lagu haynin hadda ka hor uusan jiri jirin oo salafku aysan ka hadlin oo axaadiiso dambe waadama timid oo xagga gaalada nooga soo gudubtay ay ahayd khilaaf badan baa waagi dambe dhex maray muslimiintii la caasiray geedkan qaadka ah ee weliba hindiya iyo yaman uu naga soo gaadhay bahalka asaga waagi dambe gaali islaamka waxaa laisla ogaaya inuu dhibaato leeyahay dhaqaaluhu dhaawacaa caafimaadku dhibaato u geystaa ijtimaac iyo bulshada dhaqankeedu dhaawacaa akhlaaqduu kharibaa wax uu markaasi uu badbaadiya ma jiro gaaladu meelaha hadday kugu arka waa ku xidhahaya soo afrika oo kale waa kontrabaar haddii lagu arka waa xadhig idan reer yurub warkoodba jooji kuwan hadda aynu dhex joogno waa ogyihiin saa darteed waa la dhoofiyaa soomaaliya loo dhoofiyaa kadibna eh, diyaarado lacagaa laga soo rartaa kuwa etoobiya jooga eh, somalilan iyo puntland bay u dhoofiyaan haddana lacagay ka rartaan ba caleen la isku kharibo oo caleen shaydaana wey way dhib badan tahay caleenta ummaddaha lagala dagaalamo ardayga asagu reerka la nool ee ku jalan abuacaamkiisana ay qaadki dayn yihiin waxaynu eegaynaa inuu reer kale heli karo qaraabo kale iyo islaam kaleoo dhaama kuwaas inuu heli karo haddii qaraabo kaleoo dhaama uu heli karo intuu qarxiya faylka asaga oo uu runta u sheego haskaga tago hadduusan muxuu ahay qaraabo kale iyo meel kale oo ku jalma heli karinna waa masala ijtihaadiyo khilaaf ka taagan yahay intuu meel ka helaya iska gaabsado faraha ka qaado alla bilahi towfiiq bismillaah su-aasha kale sheekh waxay leedahay wuxuu leeyahy su-aalkan sheekh fadiilatu sheekh aimada afarta waxay baneeyeen gaalada in heshiis lala geli karo laakiin shaaficiyada waxay ku shardiyeen toban sanaba ayna ka badanin laakiin sheekh adiga waa diiday masaladaas maxaad ku banaysay wabilahi towfiiq bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd saa-ilka waxaan u xaalayn lahaa eh, waxaad moodaa inuu qadiyadii soomaali galbeed uu wax ka tilmaamayo wadaadku laakiin eh, waxay la tahay qadiyadaasi waxaan iyo daliilkeedii iyo waxay ku salaysan tahay kitaabkii baan kaga hadlay anasaaix almunjiya can alfadaaix almuqsiya hala muraajaceeyo khulaasaduna waxaa weeye muslimiinta ahad axad diidan in cahdi lala geli karo gaalama jiro masale mujmaca wey qadiyada iyada waxaa laysku hayo waa shuruudda cahdiga shuruudda uu ku asaxaayo iyo arkaantiisa ysku haya axad muslima oo qaba ma jiro heshiis ta'biid ah oo daa'ima in la geli kara ma jiraan annaga iyo gaalo waxaa heshiis noo ah inaan isdayno isnabadgelinno aanan dagaalamin ilaa qiyaami saaca haddaad tirado waa baatil lianna shardigan yulqii masalata aljihaad jihaadkii talabiga ahaa iyo qaswigii iyo axkaamtii islaamka oo dhan buu baabi'inaya sidaa darteed lama ogolo xukun sharci hadduu ilqaynayo ama jihaadkii dhaawacayo ama uu ta'biid yahay lama ogolo waxay culimadu isku hayaan cahdi mutlaqa ma la geli kara oon muddo lahayn xilligan doona aan ka bixi karo iyo maya waa inuu muqayad yahay bimuddatin wa zaman mudaduna waa inay muxadado tahay ama toban sano ama ka badan wadaadahaydi toban sano ka badan baan rajaxay anugu waa qumantahay maslaxa lagu dhisay tobanka sano labaatan hadday maslaxo keento soddon hadday kato waa geli karraa laakiin cahdi shaamilah wa daa'ima baan wada gelaynaa sida carabi yuhuud ay galeen afrikaanka iyo qaybo kale ay wadagaleen islaam sheeganaya waa baaila lam yaqul axadu min asalaf ee saa-ilkuna kitaabka sibcantu u akriyay wuxuu ka qaba igu soo celiyo bilahi towfiiq bismilaahi su-aasha haweeney qaadima noqoni kartaa ma haween qudaad aad leedihiin reer gaarisa ma haween qaadi oo xukumay aada leedihiin miyay jirtaa hawshaas mise inay soo baxdaad ka baqaysaa way iban kartaa waa dhici kartaa baryahan dambe waa un kolo meel loo sii guurahayaa qadiyadaasi culamada muslimiinta axad qaba ma jiraan axad muslimiinta ka mida oo qaba haweeneybaa qaadiyad noqon kartaa ma jiraan waa ijmaac inaysan qaadi noqon karin salafku waxay isku khilaafeen haweeney hadday qadiyad xukunto oy marooqsato oo mudaci iyo muddacaleentii loo keeno ay kitaabka rabbi u baadho oy axaadiida ay iskugu qoofasho oy garta riddo xukumka asaga ama la fulin maadaama xaqa u waafaqay farqi baa u dhexeeya nasbigeeda ayada in la cayimo qaadi laga dhigo oo la doorto oon caleemo saaro alqaadiya alfulaaniya binti fulaan haddii la oo loo magac xilkaasi oo loo caleema saaray mushaarikaduna kaa yahay taasi waa masalo oo axad qaba ma jiraan raafida laga soo guriya iyo bacdu shiica wahada la yuctadu bikhilaafihi qadiyadda axnaaf laga soo guuriyo ee beenta loogu tiiriyo iyo qolyo akhwaan iyo qolyo ayaguna muxua ah baryahan dambe isfududeeya ay soo guuriyaan waxaa weeye axnaaf waxay qabto haddii qaadi intay ayadu noqotay marooqsato ay ummad kale xukunto tuulayba joogtaa masalaa la weydiiyey wadaadka uu garan waayo ayadii baa tidhi ana ayaa kala xukumayo fa xakamat bilkitaabi wa sunna wa bilxaq xukumkaa ay riday ma burinaynaa maadaama ay haweenay tahay dumar tahay ooy bilcaan tahay mise xaqaynu ka eegaynaa maadaama ay aayad iyo axaadiid iyo xaq xukunta waa iskaga hogaansamaynaa aduguna waxaan le orad iskata guriga ku noqo gurigaada ku noqo xijaabaan dhayn laakiin xaqa aad fulisay waan yeellay intaasay isku hayaan wadaaduu waxanu xukunku waa la burin maadaama axadka xukuma uu bilcaan yahay waa in la buriyo wadaadana waxay la burin mahaya laakiin ayadu meelhaas ka fadhiisato intaasay isku hayaan xukunka ma burinaynaa mise maya laakiin ma magacaabaynaa qaadiyad ma ka dhigaynaa waa madhaban axad muslimo muctabar uusan qabin qadiyadda waa in la kala fahmo nafsa shay qolyaha ahlulbidaca ah iyo buqaadda iyo khawaarijta iyo shiicada iyo jahmiyada iyo murji'ada hadday meel ku habsadaan oy qaadi iyo amiir magacaabanoy xuduud iyo dimaa iyo axkaam oofiyaan oo fuliyaan xukunkooda ma la burin mise waa la oofin waxaa loo badanya in la fulinayo waxay kala xukumay siisaa lagu day dadkay kala saareen dadkay xuduudda ka oofiyeen kay dileen dimaadii iyo furuujtay kala xukumeen waa daynaynaa hadday xaqa waafaqdo hadday xaqa aysan waafaqinna waa burinaynaa haweenina waa lamide annagu magacaabi mayna meel la u dhiiban mayna mana cayimayna laakiin hadday intay qolyo hesho ay xaqa xukunto xukumka hadduu xaqa waafaqana waanu dayn hadduusan waafaqinna waa duminaynaa qadiyadaasa salafku isku khilaafeen iyo madaahibtu laakiin qadiyadda iyada in la doorto ikhtiyaaran qaadina laga dhigo la magacaabo iyadoo qaadi muslimin la heli karo wax muslimiintu qabaan ma aha hada bilahi towfiiq bismilah saa-iilka kale wuxuu leeyahay fadiilata sheekh hal warada fii nikaaxi lbikri bicadami lidni xadiidun saxiixin walaa daciifun macnaa kuleysaan u fahmay haweeneyda gabadha bikrada ah inaan la idin la weydinin wax xadiid oo saxiix ama daciifa ku soo arooray ma jira bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbii ajmaciin amaa bacd kolley hadda fadhigan aan fadhiya ma xusuusto xadiid ku soo arooray gabadha bikrada ah ee baaliqada ah inaan la weydiinin idan aan la weydiinin laa daciif walaa saxiix ma xusuusto weli waxaan jasmin uusan saxiix jirin xadiid saxiixoo ku soo arooray inaan idan la weydiinin asagu ma jiro albikra albaaliqa laakiin mid daciifa ma jiraa ma gabadha bikrada ah in bilaa idni waliyihaa bilaa idnihaa la meherinayo waa mujmac waa gabadh yaroo shan jira lix jira toddoba jira afar jira sagaal jiroon weli aan baaluqin mar haddaysan baaluqin waalidkeed baa meherin hadhow markay weynaatana khiyaar ma laha hadhow markay weynaatana khiyaar abubakar caaisho iyadoo yar ku meheriya suubanaha gabdhuhu haddaysan qaan gaadhin weligoodaa meherin wuuna muxuu ahaay waxba la weydiin maayo mas-uul baaba laga yahay ma qaangaadhin caqli ku filan ma laha waa la meheranaya ta laysku hayo waa almar albaaliqa gabadha bikaarada qaan qaangaadhae baaliqada ah axaadiistu waxay ku timid in bilaa idnaha aysan mehersamaynin axaadiis badan baa macnaha ku yimid xadiidkii ibni cabaas baa ka mid a ah fii sunan abi daawuud waxaa ka mid ah xadiidkii abu saciid haddaan ikhaldin daakiradu gabadh ansaareed ayaa waxaa soo doonay wiil in adeerkeedoo qiimo badan markaasay diid gabadhi iyo aabbaheed baa suubanahay xadiidka bazaar iyo waxaa soo saaray iyo tabaraani sheekh albaanina wuxuu ku saxiiyaa saxiib tarqiib watariib wasaan filay marka wuxuu nabi allow gabadhaydii heblo ahayd baa in adeerkeeda wanaagsan baa soo doonay waana diidan tahay lahada nabigu markuu ka ergeyey qadiyadii waxay tii nabi allow ilaan ogaado ninku xaaskiisa xaqa uu ku leeyahay xaqu zawji calaa zawjatihi ilaan ogaado ninkan guursan mahay ila caddee bay tiri nabigu qadiyadda buu u sharxay xaqa iyadu leedahay xaquu ninkeedu ku leeyahay markay ogaatay ee waxay tii nabaalow xaqaa kama soo bixi karo xilkaasi ma qaadi karo waa lay qabaa waa qaan bay haweenku dhahaan qaantaas ma qaadi karo tiri gabadhu nabi wuxuu yihi ma maqlayso odaygii buu ku jeesaday wuxuu yihi ma maqlay gabadhaasi ma meherin karti ilaa biidniha ilaa iyadu ogolaato iyo fasaxo lama meherin karo laa tunkixuuhunna ilaa biidnihinna idan nusuus cad baa haweenayaa la meherin xataa tusta'mar xataa tusta'dan hayibo iyo bikri baaliqaaba bikayri idniha lama meherin hada wa saxiix khilaafka ku dhihi jira fuqahada iyo muctabarka ah ha ii dambeeyo laakiin intaas gabagabad waa inahaas hada bilahi towfiiq su-aasha kale sheekh wuxuu leeyahay saa-ilka fadiilata sheekh sidee baa lagu jimcinayaa xadiidka ku soo aroray jaamicu sagiir oo sheegayo ariga inuu maarata kamid yahay xoolaha ahlu ee jannada iyo sida sugan xayawaanka markii la kala xukun kadib inay waxaway cara ee loo wareejinayo qur-aankii axaadiistu xayawaanka ay ka hadlaan waa xayawaanka adduunyada jooga wey kan la bedelahayo waa adduunyada wixii joogay wey laakiin kan lagu sheegay alghanam min dawaabi ma ku jannada lagu abuurhayaa waa jannada joogaa mise xadiidku waxaa loo jeedaa asalkiisuba adhigu wuxuu ka yimi min al-janna sida webiyaalba jannada looga keenay xajarul aswadkaba jannada looga keenay miyaa loo jeedaa adhigu asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa min janna aabbaheen aadanba wuxuu ka soo jeedaa min aljanna ma aslu hanam baa laga hadlahaya mise in ahlu jannaha aakharo adhi jannaa a lagu samayn doona laga hadlahaya ama adhi jannadaba daaqood jooga qaababkaasi wadaaddu iskugu khilaafeen marka axaadiista iyo aayadaha qur-aanka wax iskahorimaada kama dhexeeya horta lasoo xaqiijiyo adhiga bannaanka inoo daaqa inuu yahay midka jannada inoo daaqi doona marka lasoo xaqiijiya kadib baan isku geynaynaa hada bilahi towfiiq bismillahi su-aasha ugu dambeysha fadiilada sheekh saa wuxuu leeyahay qaacidada ah goormaa la isticmaalayaa man lam yukafir alkaafira fahuwa kaafir su-aalahaas in laga daayaco waa jeclaan lahaa laakiin oo habeen dambe loo dibdhigo qadiyada ku saabsan man lam yukafir alkaafira fahuwa kaafir waa qaacido lagu dagaalamo oo nimanna ay qaab khaldan u isticmaaleen nimanna ayba diidan yihiin wixii salaf ka sugnaa dhexdhexaadkaana wasad ah wadaadda waxay leeyihiin man lam yukafir ilkaafira fa kaafir waxay ku egtahay kaafirka asliga ah yahuudiga iyo nasraaniga iyo kiristanka iyo majuusiga iyo qolyaha dabka caabudo buudiyaha dadka gaalada ah in weligood islaam soo marin islaamkan u nasab sheeganin ninkii markuu ogaaday kadib ka shakeeya ruuxa inuu gaal yahay kaasaa la tagfiirinaya haddii gaaladan waaweynan dhex joogna ee sawaaxiliga ama kenyaatiga mid ka mida ah adoogu inuu gaal yahay aad ka shikida gaalnimadiis ama aad takfiirin weydo kaasaa la xukumayaa inaad gaal aad ku gaaloobayso laakiin ma qaacidadu ma gelaysay leeyihiin meelaha kale nimankaasu waa niman qacidii marka qasaru duunaha way ka soo sokadhigeen wayna khasiseen takhsiis aan dayin lahayn nimanna waxay leeyihin ninka anugu aan takfiiriyeyba haddaa takfiiri labadaba gaalaba wadaadkaa hebelaa ku dhacay gaalnimo adugu gaalnimada kuma caddaanin baadhitaan fiican kuma lihid baxhi fiican kuma lihid kama warqabti xogtiis war anagaa soo ogaaday inay hebel baa la yidhahdaa aabbihii baa horaanba xumaa asaguna nasakh gaala weeye takfiiri may anugu waan ka gaabsa adaaba gaalu ku odhanaya abaaba gaalaba marba haddaa ninka anigu aan tagfiiriyey aad ka gaabsan weyd aad tagfiirin weydo ood ka shikido ama aad ka tawaqufto tawaqufa xaydatin wa warac farqi baa u dhexeeya midna waa tawaqufu xaydatin wa shak midna waa tawaqufu xaydatin wa warac noocay dayim ha noqotay ninka anugu aan tagfiiriyey haddaad tagfiirin weydo waad gaaloobaysaabuu ku leh waxay la tahay taasna ka badbadin baa ku jirta iyo xoogow muqaalaad baa ku jirta ra'yiga wasadka waxaa weye qaacida ah man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir kaafirka asligaana qaacida waa u taallaa ninka islaamka u nasab sheeganhayee muntasibka ah ee ahlulqibla isku tirinhaya wa maca daalika ajmacat ilummatu annahu kaafirna ninkii takfiirin waaya waa la takfiirinhaya musaylamatu lkadaab iyo mutanabi'iintii la midka ahaa iyo atbaacdii raacida rumaysay reer bani xaniifa iyo reer bani haqiif badan oo ka mid a ah, iyo tuliixat alasadi qoyskiisii dadkii fara badnaa ee ka gaaloobay bacda cahdi eh, eh, wafaati moxamed gaaloobay dawaa'ifta muslimiinta isku raac inay gaala yihiin ijmaac baa ku guntamay ayagu maysan aaminsan inay gaalo yihiin ee waxay aaminsanaayeen nebi maxamedna inuu rasuul yahay musaylamana uu rasuul yahay way tukan hayeen way sooma hayeen way salaada hayeen qolihii sakada diiday ee manciyee ku dagaalameen mancigana saxaabadu waxay isku raacay inay gaala yihiin khilaaf dambeo lasoo gorin muctabaran igada man ajmacat اlummatu calaa annahu kaafir ninkii takfiirin waaya waa kaafir wa min hada albaab ayaa ibnu muqri kitaabkiisa rawd طaalib ee uu kusoo ikhtisaariyey rawdaha nawowi wuxuu marayaa man lam yukafir ibn alcarabi ibn carabi muxidiin aطa'i wa طaa'ifatahu fahuwa kaafir buu leeyahay kaafirka asligaa iyo ninka ummaddu ku ijmaacday inuu kaafir yahay ka musaylamat alkadaabi wixii la halmaala labada qodobba waa gelayaan waxaa kaloo qacidada soo gelahaya man dahara kufruhu wastabaa gaalnimadiisibaa caddaatay nin asagu iska yeelyeelahayo oo aan hawshaa danaynaynba mooyeen axad ogaan karin maba jiraba man dahara kufruhu wastabaana washtahara asaguna ruuxii takfiirin waaya bacda maa loo caddeeyey asna waa la takfiirin salaf badan baa qaba waana ijmaac qadiyadda ayada ah wa hada albaab bay selafku takfiiriyeen man tawaqafa fii kufri man qaala alqur'aanu makhluuq alqur'aanu waa makhluuq ninkii yidhi waa kaafir bay dheheen waman lam yukafirhu fahuwa kaafir ibnu cuyeynay ka sugan tahay axmed bay ka sugan tahay wakiic bay ka sugan tahay yasiid bn haruun alwaasidi bay ka sugan tahay akhara min arbaciina imaaman bay ka sugan tahay minhum zurcat araazi wabu xaatim araazi qadiyadda bannaankay taalla ruux hadday gaalnimadiisu caddaato cadaato salafkuna caddeeyaan cuna sharxaan wixii intaa ka dambe wareegeysigeedu waxaa weeyaan waa khalad wey waana wej fii madhab alxanaabila alimaam ibn muflix kitaabkiisa alfuruuc loo yaqaano wuxuu ku sheegay in xanaabiladu laba qowl ay kalimn man tawaqafa fii kufri man kafarnaahu ninka annagu aanu takfiirinay gaalnimadiisa ruuxa ka joogsada lanaa fiihi wajhaan bay leeyihin wejwa nukafirhu wejna laa nukafir wey waa qadiya muctabara ah wax hadda laysku sii caydsado oo ruuxu lagu tabdiiciyo waa khaariji iyo waa takfiiri lagu yidhaahdana ma aha wax hadda la yidhahdaa ninkii khilaafa waa jahmina aniga iima muuqato laakiin labada noocee hore ninka asagoo ka gaabsada tabdiiciisu aniga waa i caddaay laakiin ashkhaas aan warkooda weli caddaanin iyo tawaa'if warkooda weli uusan caddaanin ama ixtimaal ama laazim ama shay aan caddayn lagu takfiiriyey anaa takfiiriya ila takfiiri haddaad diidana gaal baa tahay taasi waa ila khaldan tahay laakiin kaafirka asliga ah man ajmacat اlummatu calaa kufri man ishtahara kufru wadahara wastabaan saddexdaa qadiya ninkii ka joogsada in la takfiiriyo waa ra'yi lisalaf adaa bilahi towfiiq marka insha allah kolley qofkii su-aashiisaan laga jawaabin maarata waktigaan maaragtay dartiisaan ah, su-aalaha u xadafnay